alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى آlih وsaxbihi أجmaciin allahuma اnfacna ma callamtna wcallimna ma yanfacuna wزidna cilma qala اlimaamu abulxusein muslim bn اlxajaaj bn muslim اlqushayriy naysaburi raximah اllah xadaثna yaxya bn ayub fii baabi nahyi الnisaءi can itibaaci اljana'is mowduucaasu ku saabsan yahay nahyu nisaa haweenkii oo laga reebay iyo nahyiga ku soo arooray can itibaaci iljanaa'izi janaa'ista inay raacaan haweenka inay janaasada raacaan oo meydka ay raacaan oo qubuuraha ay tagaan nahyigii ku soo arooray arrinta ayadaa qaala xaddaanaa yaxya binu ayuub qaala xadaanaa ibnu culaya ismaaciil ibn ibraahim ibn miqsam qaala akhbaranaa ayuubu ibn abi tamiim asakhtiyaani can muxamed ibnu siriin qaala wuxuu yidhi qaalat ummu caiya ummu caiya waxay tidhi radia allahu canha saxaabiyat jaliila musayma bintu kacb alcadawiya qaalat waxay tidhi kunnaa waxaan ahayn nunhaa kuwa laga reebo can itibaaci اljanaa'is janaa'ista raaciddeedaana laga reebi jiray oo in meydka aan raacno oon qubuurta aan la tagno waana naga manciyo waana naga reebay nunhaa nahyiga annaahi wاlaamir fii cahdihi salى allahu calayh wasalam huwa rasuulu llahi sala allahu alيه wasalam qofka wax nahyina ee wax reebi ama amarka wax amraaya ee nahyigiisa iyo amarkiisa loo hoggaansami xilligii saxaabada qofkii ay saxaabadu dhahaan waxay oola jeedaan rasuulka sala allahu calayh wasalam waxaana naga reebay iyo waxaanana amray umirna iyo nuhiina haddii ku dhahaan saxaabadu waa rasuulka sala allahu calayh wasalam qofka wax amraya iyo wa qofka wax reebaya lianna awaamirta sharciga isagaa loo soo dhiibay nawaahida iyo waxaa la reebana isagaa loo soo dhiibay oo dadka gaadhsiinaayo balliq maa unzila ilayka min rabbika lagu yidhi marka waa isaga waa rasuulkeenna sala allahu alayh waali wasalam waxaana naga reebi jiray janaa'ista inaan raacno walam yuczam calayna nanagumana adkaynin bay leedahay oo casiimo iyo xatmi ilzaam laazim iyo khasabna nogama dhigin arrintaa ayada ah marka in laga nahiyey way sheegtay asalkuna nahyigu wuxuu faa'iideeyaa taxriim laakiin walam yuczam calaynaadaas waa ijtihaad ijtihaad ay ijtihaaday wey radia allahu canha ijtihaad ay ijtihaaday ama faxwa iyo fahan ay fahantay wey laakiin asalka nahyiga nabiga calayh salaam hadduu wax reebo waa in laga joogaa hadduu wax amrana waa in lala imaadaa sidaasaa asal ah haweenkana inay tagaan qubuuraha oo ku noqnoqdaan nahyi baaba ku soo aroorayoo lacana allaahu zawaaraat alqubuur ba soo arortay kuwa qubuuraha ku ziyaarta ay ku noqnoqdaan tagtagaan nahyigaasna waa xoojinayaa kanuu xoojinayaa lacnadaas iyo waxaa haweenka inta badan lagu yaqaano ah inay yihiin dad caadifad leh oo qalbi jiricsan oo sabirkooda uu gaaban yaho yar yahay oo haddii qof ehelkoodaa uu dhinto ayna ishalan karin hadhow marka in qubuurtaa korkeeda iyo ay qayle iyo dhawaaq iyo oohin ka yeedho arrinkaasaa la diidan yahay oo la ogolayn bimaa iyadana waxaa la socda intaas meesha raggii baa shaqada qabanaya oo qubuurta qodaaya oo meydkii tawalinaya inaaday dhex galaan meesha uu ka imaado ikhtilaat bayna alrijaali waannisaa raggii haweenkii isku darmadkoodii iyo meelaha goobaha inay musaaxamo iyo cariiru u imaado ayaduna waa la diidayaayo labadaa jinsi inta ay kala fogaan karaan oo la kala dhowri karo shareecadu wayna amartay qaala waxadaanaa abu bakr ibn abi shayba qaala xadaanaa abu usaama xamaad xaw xadaanaa isxaaq bn ibraahim alxandali ibn rahawahi qaala ahbaranaa ciisa bn yunus ibn abi isxaaq asabeeci kilaahumaa can hishaam bay ka warrameen can xafsata can ummi catiyata radia allahu canha xabse waa xabsa binti siriin umu catiya waa saxaabiyadda soo marray nusayba qaalad waxay tihi nuhiinaa waxaana naga reebay can itibaaci اljanaa'isi janaa'ista inaan raacno walam yuczam calaynaa seh inaguma adkaynin mararka qaar waa la soo aroortay inay qubuurta tagaan oy siyaartaan caaisha radi allahu canha hadalkii ay nabiga su-aashay waa laga fahmay oy tihi yaa rasuul allah qubuurta haddaan ziyaaranno maxaan dhahaynaa ou dhihi jiray waxaad tidhaahdaan assalaamu calaa ahli ilqubuur iyo qaabkii salaamta sharcigeed nabigu u baray ah, ahla diyaar min almuuminiin wainaa in shaa allahu bikum laaxiquun taa waa laga fahmay iyo inay ziyaaratay faaduma radia allahu canha oo nabiga calayi salaam waqtigiisii loona waxbana laga inkirin laakiin in lagu noqnoqdo oo la tago ama ay imaato fitan iyo ka dhalan karto arrimahaasaa la diiday baabun fii qasri lmayit maydka dhaqidiisii buu ku saabsan yahay qaslu lmayit maydka oo la dhaqo min furuudi alkifaayaat bay ka mid tahay waa farudulkifaaya in la helo dad u istaaga maydka oo dhaqa raggana rag baa dhaqi haweenkana haween baa dhaqaya wixii yar yarahoo carruurahoo siqaarahoo duuna tamyiis carruur yar yara dhib ma lahaa raggu hadday ilmo yaryaroo carruuraha gabdhaha dhaqaan gabdhuhuna haweenkuna ay wiilayaha dhaqaan dhib ma laha wixii yar yar oo aan xadda ishtiha gaarin laakiin asalka waxaa weye ragguna rag haweenkana haween saa wey waana fardulkifaaya oo nabiga calayh salaam waa kii lahaa ninkii saxaabiga ah ee ka soo dhacay hashiisa asagoo saaran maalin carafa ah oo sidaa ku dhintay waa kii lahaa nabi sala allah aleyh wasalam waqasiluuhu bimaa'in wa sidrin dhaqa buu nabiga calayh isalaatu wasalaam yidhi waxadaanaa yaxya binu yaxya marka dhaqitaanka meydka intaan la gaarinna aadaabta qabayska iyo meydka dhaqidiisu waxaa weeyaan in marka hore la saaxiyo meydka qadaadqadaad kadibna loo weyseeyo waysada ka hora istinjaa lagu sameeyo oo laga dhaqo bal la fiiriyo inay waxuun ka soo baxeen oo istinja lagu sameeyo <coughs> kadibna loo loo weyseeyo oo xubnihii weysada sidii loo kala hormarin jiray midigta loo hormarin jiray loo hormarin waan arki doonaa xadiidka ubdana bimayaaminiha wa mawaadic fiiha aw minha kadibna dhanka qabayskana waxaa la hormarinaya dhanka midigtaa marka dhanka midigtaa la dhaqo dhanka midigtaa la dhaqo asagoo saa u jiifa kadibna waa la yargedinayaa haddana dhanka midigta ah oo dhabarkaa la dhaqi dhanka bidixda haddana la dhaqaaya saasaa lagu dhaqayaa waxaana la ilaalinayaa mar walbaba cawrada maydka marka la dhaqaayo loo sinjeenaayo waa in cawradiisa wax la saaro oo aan la fiirinin oo bannaanka la dhigin oo mudug laga dhigin sidaa weeyaan qofkan markuumarkuu noolaa isagaa isku soo jeeday oo cawradiisa asturanayey oo khusuusiyaadkiisii waxiisa u gaarkaa dhowranayey markuu dhinto in marada halkaa lagu tuuro isagoo qawan kor taagnaado arrintaasi ma bannaana waa in marka cawrada wax la saaro oo aan indhaha lagu taagin oo la fiirinin oo gacanta iyo marada hoosteedii iyo arrimaha lagu wado saa in lagu dhaqo ayaa la rabaa dhaqitaanka maydka la dhaqaayo luqluqasho iyo sandaarsi midna ma laha waxaa wanaagsan in la qaado khirqa karin iyo wax saas oo kale oo suuf iyo wax la qaado oo afki iyo ilkaha iyo sanki iyo loo marmariyo ee in biyaha lagu shubo ma aha maxaa yeele biyaha haddii lagu shubo calooshiisa ay gaaraan calooshiisa waxay ku dhaca awal gariirad buu lahaa oo xiskiisa ilaalin jiray alcaynaani wakaahusahi buu nabiga calayh salaam marka wixii dhowraayey hadda wax ilaalinaya ma jirto markii afka lagaga shubaba waxaa dhici karta inay gadaal ka baxaan oo markaa deena ay arrintuu ay istaagi weydaa dhici karta oo maydkeod mooda inaad dhaqday wixii ku dhacaye biyaa ay haddana wax kala gadaal ka keenaan taas ayadana in la ilaaliyo weeyaan culimmadu waxay sheegaan marka la dhaqaayo maydka in xoogow casri lagu sameeyo casrulbatni caloosha xoogow saa la yardhaho oo wixii soo dhowaa oo saxaro ahaa oo intuuna dhimanin isticdaad alkhuruuj soo bixitaan u dhowaa inuu markaaba laga soo sifeeyo si hadhow dhow uunan u soo bixin xilli aan munaasab ahayn oo raa'ixadii iyo wixii uuna soo bixin marka aadaabtaasay culimmadu sheegaan qaala waxadaanaa yaxyaa binu yaxya qaala akhbaranaa yaziid bnu zureyc can ayuuba ibn abi tamiima saktiyaani ayub ibn abi tamiima can moxamed bn siriin can ummi caطiyata radia allahu canha qaalad waxay tihi dakhala calaynaa rasuulu llah nabiyu nabigaa noo soo gala calayhi salaam wa naxnu naqsilu annagoo dhaqayna ibnatahu gabadhiisi qofka haddii waxa la dhaqayo qof haweene uu yahay aabbihii dhalay gabadha iyo ninkii qabay iyo dhib male hadday u galaan waa u galay rasuulka calayhi salaatu wasalaam fa qaala wuxuu yidhi iqsalnahaa maydha alaaa saddex jeer oo hamsan shan jeer ow akara wax ka badan min daalika shantaasi in ra'aytunna daalika arrinka haddaad aragtaan haddaad aragtaan oo inana qumanaato yacani tiro isdheer baa fiican meydkaas marka la dhaqaayo in loo dhaqo hal mar oo biyihii lagu camimay way ku filan tahay haddii la arka inay ku fillaato hadday ku filaan weyda laba jeer hadday ku filaato witir waa inaad gaadhiso saddexaad kaga dhigto saddex hadday ku filaan weyda afar shan baad ku khatimi tiro isdheer waa inay ku khatimato ood ku soo gebagabayso qabayska oo dhaqitaanka sidaasaa hadyigii nabiga sala allahu caleyh wasalam arrinkaana waxaa loo celiyey bimaa yaraahu alghaasil qofka wax dhaqaaya ee meydka u taagan dhaqidiisa sida uu u arko in dhaqitaanka meydka uu ku dhammaystirmay oo lagu eh, maaratay dahiriyey arrintaasay u noqonaysaa qabayska maydka la dhaqaayo ma tandiif baa mise waa dahaarat cibaado awey ah ayay culimmadu ka hadlaan labadaba inay ku jirtana waa dhici kartaayoo dhinacna la nadaafinaayo dhinacna la tadhiirinaayo la dahiraayo marka in ra'aytunna dalikadaas waxaa nidhi waxay u noqonaysaa qofka wax dhaqaayo marka waxaa la rabaa qofka qaasilka inuu noqdo qof ku sifaysan alamaanah waalcilm labadaa inuu ku sifaysan sifaysanyaha la rabaa qofka maydka dhaqi iyo dadka maydka u taagan labadaa waa inay leeyihiin alamaana macnaha waa inuu yahay qof iqa ah oo lagu kalsoon yahay diintiisa lagu kalsoon yahay waa inuu yahay oo hadhow maydka uu dhaqaayo wixii cuyuub ah oo ceeb ah oo oga daahirto hadhow aan bannaanka dhigaynin oon ku sheekaynaynin ceebta ama ha ahaato cuyuub muxuu ahaa xisi ah ama cuyuub macnawi ha ahaato cuyuuta xisiga waxaa waye jirhkiisa wax ku yaalloo kale baras oo kale qarsoonaa oo la arki jirin ayuu yidhi hebel baras buu qabay inuu dhaho taasaa la diidayaa ceebtaas waxaa calaamaadka iyo barta iyo waxa ku yaalla iyo wixii xaaladaas inuu dhex gala lama ogolo qof diin baa la rabaa inuu noqdo oo wax qarinaya oon qofka aan xubnihiisii iyo jirhkiisa midna ka sheekaynayn alcuyuub almacnawiya waxaa soo gelaysa qofka markuu meydkaa dhinto amwaadda qaar ka mida wejigoodii wuxuu ka iftiin badan yahay markay noolaayeen markay noolaayeen sayna u iftiiminoo u nuurin ayay u iftiimayaan wa hada min calaamaati xusn alkhaatima calaamad tusaysa weeyaan khaatimo wanaag iyo qofka inuu yahay khayr iyo wanaag iyo bishaaro weeyaan oo muuqatay wey way dhacdaa qofna waa laga yaabaa inay dhacdo nasal llah xusn alkhaatima inuu wejigiisi isbeddel lagu arko oo madow iyo saasoo kalea nasal llah alcafwa walcaafiya ayadana waa dhici kartaa waxaas asaga inuu ka sheekeeyo ama uu sheego ma banaana ma bannaana marka waa inuu yahay qof amiin ah dhinaca kalena waa inuu yahay qof caliim ah yaqaano qabayska iyo aadaabta qabayska waysadii iyo dhaqitaankii iyo isinjadii iyo in la ilaaliyo xubnaha waysada iyo midigyaha arrimahaasoo dhanba waxay u baahan tahay alcilmu waalmacrifa iyo qof khibrad u leh arrintaa ayada ayay u baahan tahay ayib in ra'aytuna dalika arrinka haddaad aragtaan bimaan biyo iyo waxaad ku dhaqdaan wasidrin gob geedka gobka la yidhaahdo caleentiisa yaa la tumo oo biyihii lagu maaratay walaaqo xumbadiisaasi ayaa wejiga iyo madaxa lagaga dhaqaayaa kadibna waxaa weeye jidhkiisa kalena waa lagu dhaqaayaa oo wuxuu leeyahay jirka wuuna nadiifiyaa bay dhahaan wuuna nadiifiyaa xoogowna maaragtay waar yar jilcinayaa wajcalna yeela fi laakhirati marka u dambaysa kaafuran kaafuur kaafuurka waa nooc diiba wey udgoon geed udgoon weeyaan geedkaasaa marka u dambaysa lagu darayaa oo lagu dhaqaayaa oo xaggaa udgoonka weeye oo haddii la waayo kaafuur lama hayo hadda maba naqaane waxaa la isticmaalaya o alla udgoona oo meydka maarata lagu udgooninayo waxaana la marinayaa meelaha maraafiqda iyo meelaha inta badan doorsoonku ka yimaado sida afkiisa sankiisa muxuu ahaa dhegyaha indhaha kilkilaha eh, mxuu ahaa eh, meelaha laabitaanka laabitooyinka halkaasaa la marinaya halkaasaa lagu shushubayaa intii uun la dhaqo oo kafanka la geliy korka lagaga shushubi mahaye dhaqidda markii la dhaqaba waxaa fiican in loo marmariyo meelahaas lagu shushumo saasaa fiican aw shay-an wax oo min kaafuurin kaafuura fa idaa faraqtunna buu nabigu yidhi markaad bogtaan fa adinnanii iso ogeysiiya oo geliddii nabigu u galay waa ka soo baxay dadkii shaqada u qabanayay uga soo baxay gabadha dhaqaayay gabadhiisii bay ahayd nabiga calayh salaam sida xadiidka ku imaan doonana waa zaynab bintu illah gabadhii nabiga alay slam ahayd wey falamaa faraqnaa markaan bognay aadanaah nabiga calayh salaam baan ogeysinoo nabi allow dhaqidii waa inoo dhammaatay ilan way isdaba taallaaye dhaqitaankii kafankii tukashadii xabaashii saasay u kala tartiibsan yihiin fa alqaa ilaynaa wuxuu nabigu noo soo tuuray xaqwahu iyo xiqwahu labada waa la xarakeeyey guntigiisii maradii uu nabigu qabi jiray ee jidhkiisa barakaysan taaban jirtay ee uu qabi jiray tii buu nabigu calayhi salaatu wasalaam mara saas oo qabi jiray buu soo tuuray oo yidhi fa qaala wuxuu ku yidhi ashcirnahaa la xiriiriya iyaahu asaga ishcirnahaa gabadha waxaad la xiriirisaan iyaahu guntigan guntigan iyo maradan intaan maryihii kale iyo kafanki kale la saarin maradan horta hore ku xidha waa barakadii nabiga sala allahu aleyh waalih wasalam barakadii nabiga iyo wixii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu xidhay in la barakaysto waa arrin muttafaqa oo laisku waafaqsan yahay nabigana calayhi salaatu wasalaam mubaarak buu ahaa waxaana bannaanaa atabaruku biaahaarihi aahaarta nabiga in la barakaysto aahaarta nabiga uu leeyahay waxaa weeye alaaaaru alxisiya walaaaar almacnawiya labadaba waa la barakaysanay alaaaar alxisiya waxaa weeyaan waa maryihii u xidhay iyo wuxuu nabiga wax ku cabay iyo meeshuu nabiga taabtay candhuuftiisii nabiga dhididkiisii calayhi salaatu wasalaam timihiisii intaba waxay ahayd aahaartii nabiga calayhi salaam xiriirka lalahaa isaga oo waa la barakaysan jiray saxaabada iyo taabiciinta wixii soo gaadhayba way barakaysan jireen lama haya hadda maxaa la hayaa hadda oo soo hadhay waxaa la hayaa alaahaar almacnawiya in la barakaysta nabiga raadkiisi macnawigaha muxuu yahay raadka macnawigaah itibaacu sunnatihi sala allahu calayh wasalam sunnadiisa oo la raaco nabiga sunnadiisii iyo wixii uu nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka amray iyo wuxuu maaragtay samayn jiray oo aadaab iyo muxuu aha sunan ah in la imaado waa nooc tabaruk biaahaarihi sala allah alay wasalam in la barakaysto aahaartiisa nabiga alay slam waxaasuu akhriya aan akhrino saasuu nabigu u saaxda u saaxano u cunay aan u cunno waxaasuu ku hadlay waxaasuu sameeyey arrimahaasi shareecadu ay ka hadlayso ee diinteennaba ay ka hadlayso ee nabiga calayhi salaam waddadiisii ah in la raaco waa nooc barakaa ah wey baraka weeyaan dayib atabaruk biaahaarihi sala allah alay wasalam waxba muran kama taagna laakiin ma la barakaysan karaa qof aan nabi moxamed ahayn calayhi salaatu wasalaam masaladaas culimmadu ka hadleen sida daahirka nusuusta ana ah maya weeyaan lama barakaysanayo gaar ahaan wixii xisi ah wixii xisi ah lama barakaysanayo oo la dhihi maayo hebel maanta aan barakaysana candhuuftiisii iyo maradiisii wixiisa lama dhahayo sababtoo ah kow horta qofkaasi wixii aan nabi moxamed calayhi salaam aan ahayn waxaa weeyaan macsuum ma aha waa bashar sidii nabi maxamed bashar buu aha laakiin nabi moxamed wuxuu ahaa macsuum ilahay baa ilaaliyey dembigiisa hore kii dambaba ilahay waa dhaafay marka qofkan bashar weeyaan inuu dembi ku dhaco iyo inuu maaragtay dembaabo intaba aanu u yahay macsuum ma aha waa bashar laba ciribtiisa dambe lama yaqaano daahirkiisi hadduu ficnaa oo muddo u wanaagsanaa muxuu ku dhiman doonaa lama yaqaano lama garanayo umuurtana khaatimada weeyaan lama garanayo marka in qofka asagaa uu yahay sida kuu daahirtay iyo sida uu ku dhiman doono intaba marka arrintaa iyada ah wax hadda saxaabada iyo salafulumma oo nabiga calayh salaam gadaashiisa khulafaau raashidiin baa ugu muhiimsanaaye ugu fadli badnaaye saxaabadu ay maryahoodii iyo jirhkoodii waxooda ay barbarakaysteenna maanan arkin lama arkin waxaa soo haray aahaartooda macnawiga waxaa loola jeedaa cilmigoodii cilmigoodii haddii la qaato oo hadyigoodii la qaato oo sunnadoodii la qaato oo akhlaaqiyaadkoodii iyo dhaqankoodii suubanaa lagu ta'afuro oo wixii wanaag ahaa iyo fahamkii qur-aanka iyo sunnada ay ka fahmeen laga faa'idaysto hadihi baraka walidaalika wuxuu leehay usayd binu xudayr radia allaahu canhu markii caaisha radia allahu canha kuu sheeday ay dhuntay oo ay habeenkii maalintii la nagaaday kuusha raadinteedii kadibna kuushii la helay intii la raadinayeyna tayamumka aayaddii tayamumka ay soo degtay ah, falam tajiduu maa'an fatayamamuu saciidan ayiba sayd binu xudayr wuxuu yidhi baaraka allaahu fiikum ah, maa hiya biawali barakatikum ya aala abi bakrin maa hiya biawali barakatikum ya aali abubakr aal abubakarow barakadiinna u horraysatan ma aha buu yidhi yacni cilmigaas la helay ee ilaahay sababtooda uu ummadda maarata qur'aan iyo nusuus kusoo dejiyey qisadaa sababteeda kuu shacaayashay raadinay la raadinayo barakay ahayd waa cilmi waa faa'iida la helay wey taas marka waxaa weeyaan waa nooc baraka ah dhib ma laha waxadaanaa yaxya binu yaxya qaala akhbaranaa yaziid binu zureyc qaal can ayuub can muxamed binu siriin can xabsa binti siriin waa walaala labaduba can ummi caطiyata radia allaahu canha riwaayat alaqraan baa la dhahaa riwaayat alaqraan moxamed binu siriin yarwi can ukhtii walaashiis can ummi caطiyata radia allahu canha qaalad waxay tidhi mashatnaaha alaaata quruun gabadha umma cadiya gabadh waxay ahayd firfircoon oo muxuu ahaa khibrad badan bay ahayd oo aad iyo aad u faa'iido badan oo dhaqitaanka meydka iyo qasalaadka iyo caan ku ahayd haween saasaa jiro oo meydka dhaqo haweenka markay dhintaan loogu yeero gabadh noocaas ay ahayd radia allahu canha xagga khitaanka iyo gudmada iyo waxaana iyadana way taqaani ku ficneed ayib marka saddex baan u gunaday waxaa weye mashadnaha quruunta waxaa weeye gabadha timaheedii markii loo dhao la dhaqo oo la nadiifiyo oo qabaysku u dhammaado timihii baa saddex loo qaybinaya labadan gees geeskana gaar baa loo aruurinaya geesna gaar inta wajiga fooda oo gadaal loo tuuray saddexdaasaa loo qaybinaya mashadnaaha alaaata quruun qaala waxadaanaa qutayba bnu saciid ibnu jamiil can malik ibnu anasin abi cabdillaahi alasbaxi imaam ahli sunna xaa min a'immati ahli sunna xaa waxadaanaa aburabiicu zahraani waqutayba bnu saciid <clears throat> qaala waxay dhaheen xadaanaa xamaad xaa xadaanaa yaya ibnu ayub xadaanaa ibnu culaya ismaaciil kulum can ayub can muxamed ibnu siriin can umacdiya qaalad waxay tihi tuwufiyat ixdaa banaati nabiy sal l slam marka mutaabaco weeyaan oo in mara muxamed uu ka wariyo umacdiya mara xabse ay ka wariso ambuu kuu sheegi wa fii xadiidi ibni culaya ismaaciil qaalad waxay tihi ataanaa rasuulu llahi nabiga calayh salaam baa noo yimid wa naxnu naqsiru ibnatahu gabadhiisa annagoo dhaqayna wa fii xadiidi maalikin qaalat waxay tihi dakhala calaynaa rasuul nabiga calayh salam baaba noo soo galay xiina goortii tuufiyad loo oofsaday ibnatuhu gabadhiisii bimidli xadiidi yaziid bni zureyc can ayuub can muxamedin can ummi catiyata ayuu ka sheekeeyey <coughs> qaala waxadaanaa qutayba bnu saciid qaala xadaanaa xamaad can ayuuba can xafsata can ummi caطiyata binaxwihi hayra annahu qaal alaaa saddex aw hamsa shan aw sabcan toddoba jeer dhaqa aw akara min dalika ama ka badan in ra'aytunna haddaad aragtaan daalik haddii aynana noqoto u aragtaan ina weli wax inuu dhiman yahay waxaa loo daayay amarka dadkan wax dhaqaaya laakiin witir iyo tiresleera ku khatimaano fa qaalat xafsa waxay tihi canu macatiya iyadoo ka waranaysa wajacalnaa ra'saha madaxeedii waxaan yeelay yani ra'sa shacra ra'siha timihii madaxa alaaata quruurin saddex gees waxadaanaa yaxya bnu ayuubin qaala xadaanaa ibnu culayata waahbaranaa ayuub qaal faqaalat xabsatu waxay tihi can ummi caiyata qaalat waxay tihi iqsalnaha dhaqan u tiran tira isdheer tira isdheerkaasal rabaa alaaa saddex aw hamsan shan aw sabcan toddobo qaalat waqaalat ummu cadiya mashadnaaha alaaata quruun saddex gees baan timaheed intaan u shallaynay ayaan isku xidhnay isku qabannay qaala xadaana abu bakr bin abi shayba wacamru naaqid jamiican can abi mucaawiyata qaal qaala camr wuxuu yidhi xadaanaa muxamed ibnu kaasim abu mucaawiya qaala xadaanaa caasim alaxwal ibnu sulaymaan can xabsa binti siriin can umma cadiyata radia allahu canha qaalat lamaa maatat zaynabu taas zaynabay ahayd bintu rasuulillaahi sala allah alay sl markay dhimatay qaala lanaa rasuulullah nabigu wuxuu nagu yidhi calayh salaam iqsilnahaa witraa tiro isdheer u dhaqo oo alaaan saddex aw amase hamsan shan wajcalna fi lkhaamisati marka shanaad kaafuuran ku dara aw shayan min kaafuur waa geed idgoon wey fa idaa qasaltumuuha markaad dhaqdaan fa iso ogeysiiya qaalat facalamnaaha waan ogeysiinay faacdaana wuxuuna siiyey xaqwow guntigiisii ashcirnaha waqaala qaala ashcirnaha iyaah maradaasi ishcaar yacni shacarka tirhkeeda la xiriiriya oo dharkaas shicaar iyo difaar ayaa la yidhaahdaa shicaarun iyo difaar dhuxa jirka la xiriira funaanada iyo marada jirka la xidhiidha macawista iyo waxaas dhan shicaar baa la dhahaa taasuu nabiga calayh salaam wuxuu leeyahay wixaa u horrayseed u xidhaysan ha noqoto marka mara rag in gabadh qofka haweenkaa lagu kanfi karo ama loo xidhi karo ayaa xadiidka laga qaadanayaa kadibna maryihii kale ee kafankaha ayaa haddana korka laga sii saari oo lagu kanfaaya sidaasaa marka waana noo imaan doontaa saddex baa ugu fiican waxadaanaa camru naaqid ibnu bukayr qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun ahbaranaa hishaam bnu xasaan can xafsa binti siriin can ummi caiyata qaalat waxay tihi ataana rasuulu llah nabiga calayh salaam baa noo yimid oo naxnu naqsinu noo dhaqayna ixdaa banaatii gabdhihiisa mid ka mida faqaala wuxuu nabigu yidhi iqsilnahaa witra tiraysteen u dhaqa hamsan shan aw akara min dalik ama ka badan binaxwi xadiii ayuubu caasim wa qaala fi lxadii qaalad waxay tidhi umu caiya fadafarnaa shacrahaa waxaan tidicnay oon gunuudnay shacrahaa timaheedii alaaata aflaain saddex qaybood qarnayha labada gees iyo wanaasiyataha fooda saddexaasaa laga dhigay waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa hushaym bnu bashiir can khaalid binti siriin khaalid bin cabdillaahi daxamiya can xafsa binti siriin can ummi caطiyata radia allahu canha ana rasuula اllahi sala اllahu alيh wasalam qaala nabi wuxuu yidhi xayu amarahaa markuu amray an taksila ibnatahu gabadhiisa inay dhaqdo markuu nabigu amray nabigaa amroo yidhi kaale dhaq qaala laha wuxuu ku yidhi ibda'na waxaad ka bilowdaan bimayaaminihaa midigyaheeda midigta gacanta midigtaa lugta midigtaa dhanka midigtaa wa mawaadici lwuduu'i iyo weysada meelaheedii minha gabadha xubnihii weysada ka bilaaba dhinaca midigta ana ka socda oo midigta marka la dhaqo bidixda danaa lagu xujisiiyo liannahu atayaamun iyo midigaysiga nabigu waa jeclaan jiray calayh salaam waxa midig laga bilaabo fii tahuurihi caaisha bay leedahay dahaaro qaadashadiisa markuu dahaaro qaadanaayo wa fii tarajulihi markuu kabaa xidhanaayo tarajulihi shanladii wa fii tanaculihi marka uu kabaa xidhanaayo wa fii shanihi kulli umuurihiisa wanaagsan oo dhanba midig in laga bilaabo jeclaan jiray rasuulka sala allah alay wasalam qaala xadaanaa yaxya bnu ayuub abu bakr bn abi shayba wacamru naaqid kulhm can ibni culaya qaala abu bakr xadaana ismaaciil bnu culayata can khaalidin can xafsa can ummi caطiyata ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam qaala lahuna gabdhihii wuxuu ku yidhi fii qasli ibnatihi gabadhiisa dhaqideedii ibda'na ku bilaaba bimayaaminihaa midigta iyo wa mawaadici lwuduu'i minhaa xubnaha weysada baabun fii kafari lmayit haddii la dhaqay mayidka kafankii baa kuu yimid maxaa u fiican kafanka xagga cadadka iyo xagga sifada iyo tilmaanta qaala xadaanaa yaxya binu yaxya atamiimi wa abu bakr bin abi shayba wa moxamed bin cabdillaahi bn numayr wa abu kurayb walafdu liyaxya qaala yaxya akhbarana waqaala aakharuuna xadaana abu mucaawiya moxamed bnu khaazi can ilcma sulaymaan can shaqiiq abu waa'id can khabaab ibnu arati khabaab ibnu arat radia allahu canhu ardaa saxaabiyun jaliil min asaabiqiin ayuu ka mid ahaa dadka u hor islaamay saxaabada ayuu ka mid ahaa qaala wuxuu yidhi saxaabiga khabaaba haajarnaa maca rasuuli illaah waan soo hijroonnay dhulkaannagii aan ku dhalannay ee dad iyo duunyaba aan ay noo joogay baan ka soo cararay diin darteed iyo shareecada diintaannada baan la cararay xurriyat alqowl iyo xuriyat alcibaada inay ilaahooda caabudaan carabkoodana iyo afkoodana diintooda ay ku faafsadaan yaa loo diido oo la yidhi ma samayn kartaan niman markaa aad iyo aad u qallafsan oo aad iyo aad u dhib badan oo kufaaru quraysh la yidhaahdo ayaa yidhi maya mabda'iina ma qaadan kartaan waa inaa kaannaha ku socotaan oo kufriga iyo shirkiga iyo sanamka iyo ilaahay hayrkii oo la caabudo waxaas khilaafsan caqlan wa sharca inaad waxaan ugu raacdaan mooyeene dhaqan kale oo suubad iyo kada ma keeni kartaan marka waxaa isku qabatay inay diintooda u xishaan iyo inay duunyadooda u xishaan diintii bay marka u xisheen ay soo baxeen dalkoodii bay ka soo tageen dunyadoodii o dhan bay ka soo tageen diin daraaddeed iyo shareecada iyo diinta garab istaaggeeda nabi moxamed calayhi salaam ayay u soo hijroodeen haajarnaa maca rasuuliillaah nabiga maciisaan soo hijroonnay sala allahu alay waalih wasalam fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa ilaahay dartii yacni ilaahay dartii bayna naga ahayd adduunya raadis maynan ahayn madiine iyo beere ka soo fasha ujeeddadooda ma ahayn bale markay ka jeclaayeen madiina makay ka jeclaadeen oo carasanaheed oo qiimo badneed oo kacbadii musharafadeed ku taallaye ugu fadli badneed buqacda iyo ardada ilaahay meesha ugu fadli badneed bay joogeen laakiin markay diin ay imaatay in laguu celiiriyey waad ka tegaysaa balay saxaabadu intay ka tageen maka almukarama iyo ardulxabash u hijroodeen ardulxabash laba dhul oo isku dhoweyn weeye xagga fadliga wamaca daalika diintii baa ka gashay diintii baa ka gashay marka waan haajiroona ilaahay dartii nabtaqii annagoo dalbayna wajhaallahi ilaahay wejigiisa alla dartii iyo wejigiisaan u jeednay iyo ridihiisa fawajaba ajrunaa ajirkaa nabigu wuxuu ku waajibay cala allahi ilahay korkiisa oo ilahay baa isku laazimiyey subxaana wa tacaala ah, waman yuhaajir fii sabiili illahi yajid fi lardi muraaqaban kaiira wasaca marka ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ballan qaaday inuu ilaahay siinaayo ajir iyo waasacnimo intaba inuu siinaayo alam takun ardullahi waasaca fatuhaajiruu dhulka ilaahay waasacaas u hijrooda ayaa laysamray fawajaba ajrunaa cala allah tafadulan ilahay baa isku laazimiyey addoonka hadduu camalkii laga rabay la yimaado ilahna wuxuu u ballanqaaday inuu ajir iyo hawaab ka siin doono fa minaa waxaa naga mida buu lehay saxaabigu man dad madaa tegey oo dhintay oo aakhare aaday lam yakul isagoon cunin min ajrihi ajirkiisa shay-an waxba halgankii uu ku jiray iyo hawshii uu waday isagoon midhaheedii iyo imaarteedii aan helin oo dhul badan intaa la qabtay muslimiintu ayna xoolay wax badan gacantooda soo gelin dad dhintay baa jira bilowgii horeba ama bilowgii horeba iska dhintay aa ka mid ahaa minhum waxaa ka mid a muscab binu xumayr saxaabigii la dhihi jiray radia allaahu canhu wa ardaah qutila waxaa la dilay yowma uxudin maalinta uxud qutila waa la dhihi laakiin maata lama dhahayo maata la dhihi maayo qof shahiida qutila yowma uxud maalinta uxud toddobaatankii ku shahiiday shuhadaa uxud la yidhi nabigana uu shahiid u noqday makhraati u noqday uu yidhi anaa makhraati inii ah toddobaatankii buu ku jiray sayidu shuhadaa oo xamse ah ibnu cabdilmualib camru rasuulillaah ayaa ka mid ahaa buurta weyne uxud dambaceeda iyo salkeeda ayaa lagu soo aruuriyey oo lagu wada xabaalay dhammaantood xataa qaarkii dhaawacooda intay madiino la galeen ku dhintay waa la soo celiyey halkaasaa lagu xabaalay halkii ay ku dhinteen buu nabigu yidhi halkaasaa maqhraati oga ahay halkaa ku jiraan toddobaatan bay ahayn qof kale laguma xabaalo ayagoonbaa xabaashaa ku jira xabaashaa qof kale laguma xabaalo qofka ku dhinta oo reer uxuda xaafadda uxud xaafad dhan bay noqotay lagu xabaali mahayo qutila yowma uxudin maalinta uxud waxaa la diray muscab binu cumayr oo dadkii shahiiday buu ka mid ahaa falam yuujad lama helin lahu asaga shayun wax yukafaru fiihi lagu kanfo ilaa namira qayd yar qayd yar oo midaba leh oo uu qabay mooyeene wax kale oo maroo lagu kanfaa la waayey intaa basooba ka haystaa xoolaba intaasoo xoolaba ka haystaa waa ninkii niskii horena mara ku labisan jiray isku joog niskii dambena dhar ku labisan jiray markii uu maka joogay intuuna islaamka soo gelin udgoonkiisa iyo banaafuunkiisana meeshuu mara waa la wada yaqaanay cid usra haniya xoolo leh aad u jecel hooya aabba aad u jecel buu la noolaa markuu islaamay oo tawxiid ka qaatay ayay calooshooda ka jareen oo yidhaahdeen khalaas waad naga dhimatay adoo naga dhintay ayay ka dhigan tahay way gooyeen way muqaataceeyeen asagana waa ku adkaystay mabda'iisii iyo diintiisii markay timaado allah iyo waalid allah baa la hormarin subxaana wa tacaala amarka ilaahay baa la hormarin wuxuu ilaahay reebay baa laga hormarin wixii waalidka sacad bin abwaqaas radia allaahu canhu markuu islaamay hooyadii waxay tidhi cuntana cuni mahayo cabidna cabbi mahayo sida kuwa jeelaha ku jira sooma arkin ee laleeyahay cuntadii bay ka soomeen la leeyahay wax jira maaha wax jira ma aha cuntadii bay ka soomeen soonkaa ramadaanka ah iyo kuwa sulanka ah ee la sooma mooyeene cuntaan ka soomi wax la yidhaahdo ma jirto naftaada haddaad dishana khatar baad ku sugan tahay oo saa ku dhimato marka habartii waxay tidhi habartii saca dhashay cuntana cuni mahayo biyana cabbi maayay tii cuntana cuni mahayo ilaa uu sacad soo noqdo oo diintii ka soo laabto igu soo laabto saasay tihi markaasaa fariin loo furo layidhi hooyada afka cunto waa gelin weyday nafti markay ka baxayso nafteeda ka baxaysaba caruurteeda intay iskuu tagaan afka ka taqraaraan qori kaga taqraaraan yaa laqulaamini sidaada kuwan xabisyaha la yirahdo waa laqulaami oo kale waa laqulaami sayna u dhimanin markaasuu wuxuu yidhi farri u soo wuxuu yidhi anigu intaan soo noqdo diintayda ka laaban mahaye aftaas aan dhimanin buu yidhi gaajaha u dhimanin gaajaha u dhimanin baa yidhi marka haddii ay noqoto diin diintaa laga hormarin xaqa ilahay baa la hormarin oo ka xaqsan wax walbaba amarka ilahay baa wax walba ka horreeya daacada ilahay baa wax walba ka horraysa laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq allaha khaaliqa intii la caasiyo makhluuq la adeeci mahayo waxaa waalidka iyo madaxda iyo inta la adeecoo dhanba lagu adeecayaa amarka ilaahay markay waafaqaan iyo shareecada iyo diinta saas weeyaan marka ninkii sidaas ahaa muscab binu cumayr waa la gooyey isagoo marka wuxuu heer gaadhay maalintuu shahiiday oo xaaladduna dee lama haysan waxba saxaabadii muhaajiriintii <clears throat> laba sano basay marayaan saddex sanadka saddexaad wax futuuxaadoo la helay male magaaladu ay joogeen u carareen baaba looga daba tegay oo lagu garaacayaa oo lagu soo weerarayaa ooy difaac kaga jiraan markaa wax lagu kanfaa la waayey namera go-yar oo uu qabay bas ah marka halkaa waxaa laga qaatay kafanka waxaa laga kanfi meydka min ra'si ilmaal waxaa laga kanfi min ra'si ilmaal la dhihi maayo min uluti ilmaal oo haddii qofka meydka uu waxyar xoolaha ka tago la dhihi maayo xoolahana meyd ka tegay dadka dhaxli lahaa iyo asag bayna u dhexaysaaye dadkii dhaxli lahaayo asaga aan u qaybinno oo ulu buu leeyahay saddex meeloo meele aan siinna dhihi maayo kafanku rasu ka waajibaya waa in horta laga kanfo hadduu wax soo hari waayo khalaas dee may dhintaen waxba ka tegin waa la arki jiray iska qulqulaa laleeyahay sabir allahna siiyo haddii laakiin markii laga kanfo oo laga xabaalo oo tajhiiskiisa o dhan laga bogo wax soo haro waxaa soo haraa yaa la dhaxlaya waxaasaa la dhaxli weliba markii laga bixiyo eh, dayntii iyo wasiyadii iyo min bacdi wasiyatin yuusii biha aw dayn tardaarankii iyo dayntii marka laga bixiyo wixii soo hadhaa yay tarikada usoo hadho ladhelaya markaasu dhexlaya fa waxaanan idaa wadacnaaha markaan saarro calaa ra'sii madaxa madaxa markaan marad yaroo qayda wey aan ka saarro kharajat rijlaah labadii lugood baa soo baxayo oo bannaan oo qaawan wa idaa wadacnaaha calaa rijlayhi qaarka dambe iyo lugaha markaan ka saarrana kharaja ra'suhu madaxiisii baa soo baxaya oo bannaanaana wax la saara jirin Eh, faqaala rasuulu lahi sala la alay sl nabiga wuxuu yidhi dacuuhaa markii la yidhi saan yeellaa qaarka hore qaarka dambe lugihii iyo madaxii keen maarata hormarinaa dacuuhaa mima yali ra'sa dhanka madaxa iyo qaarka hore ka saara buu nabigu sala allah aleh wasalam wajcaluu yeela calaa rijlayhi labadiisa lugoodna alidkhira idkhir yeela lugaha caws ka saara caws idkhirku waa nooc nagaarka ka mida ah. nagaarka ka midahoo cawska iyo waxyaalaha noocaasoo kale ah yaa idkhir dhihi jiri waxaa nagaarka ah lugaha ka saarsaara buu nabi sala allah alay wasalam saasoo ah, ninkaasaa naga mida buu leeyahay saxaabiga khabaab intuu dhintay waxaan ku kafarnaba aan weynay wa minaa waxaa naga mida man qof aynacad lahu ay u bislaatay amaratu midhihiisii fa huwa asagu yahdibuhaa guranaya dadka annaga waxaa naga mida buu leeyahay dadka xaaladii adkeed intay ka soo baxeen barwaaqo la helay futuuxaat ah, maqaalima kaiira haniimo fara badan khaybar baa la qabtay banunadiir baa la qabtay fadeg dhulkaasoo dhan kadib baa futuuxaadkii sii socday ilaa jasiirat alcarab lagaba sii baxayba ardu shaam iyo ardu alciraaq iyo ardu sawaad loo bixiyey waxaasoo dhan ragga saxaabadaas u joogay oo markaasaa guri iyo beer iyo xoolo iyo addoommo carrada laga badiyey dadkaana waa nugu jiraa buu leeh marka saxaabigu wuxuu ka calacalayaa in adduunyadan dambe ee gadaal looga furay uu wax ka nusqaamiyo cibaadadoodii iyo khayrkoodii iyo jihaadkoodii ama wax naga nusqaamay buu ka calacalaya ninka asaga ajirkiisaoo dhammaystiran buu helaye adduun waxba kama nusqaaminine annagaamuu dhibaatana soo gaaray waa u calacalaya dhinaca kalena ninka ee muscab wuxuu dhintay bidaayadii hijrada ayuu dhintay radia allaahu canhu oo raggii ka dambeeyey ee mujaahidiintaha ee khayr badan iyo cibaado badan iyo daaco badan intay sameeyeen ku shahiiday qaarkood waraa muxuu ahaa jasiirat alcarab ku shahiiday intaasoo camala la yimid ayaguna dee camalkaa faraha badan ilahay kama hojinayo ajir badan bay leeyihiin oo qofka dambe labada qof qofka dambe hadduu cibaadadiisi iyo khayrkiisii uu sii wado ka hor asaga ka ajir badnaanaya وxadثna cثmaan بن abi شhayba qal xadثna jrيir xw xadثna isxاaq بن ibrahيm qal أخbarna ciisa بن yunus xw xadثna minjab بن xاriث التmimi qal أخbarna clي بن msir xw xadثna isxاaq بن ibrahيm وبن abi cmra جamيعا عن iبن cuyayنة عن الأcmش bhada الاسناad نحوه qala xadثna yaحyى بن yaحyى abubakr bin abi shaybata wa abu qurayb walafdu liyaxya qaala yaxya akhbarana wqaala akharana xadaana abu mucaawiya moxamed can hishaam bn curwata bn zubayr can abi curwa bn zubayr bn cawaam can caaishata um lmuminiina radia allahu canha qaalad waxay tihi kufina rasuulu llah nabiga sala allah alayh wasalam baa la kanfay fii alaaati ahwaabin saddex maro biidin cadcad saxuuriyati loo nisbeeyey qaryadaas saxuulo ah ee yaman ku taallo lagu soo sameeyey yaa nabiga lagu kanfay min kursufin qudni ah kursufku waa qudni suuf iyo qudni way kala yihiin suufka idaha iyo waxaasa laga samayn jiray qudniguna waa geedkan ka laga bixi laga sameeyo weeyaan muxuuaha cudbiga iyo qudniga iyo waxaa la yidhaahdo kaas markaa ayuu nabiga ayaa calayhi salaatu wasalaam marada ayaa laga sameeyey mara saasay ahayd laysa fiiha qamiis qamiis kuma jirin waxii nabiga lagu kanfay walaa cimaama cimaamadna kuma jirin marka saddex maro oo gaara la rabaa nabiga khamiisna laguma kanfin cimaamadna laguma kanfin saddex maroo cadcad bay ahaayeen tirada waa saddex tilmaanta iyo lownka iyo midabkuna waa cadcadaayeen sidaasaa fiicanoo waa nabigu yidhi calayh salaam ilbisuu min ahiyaabi albiyaad inaa khayru hiyaabikum wa kafiruu fiiha mawtaakum marka cadcad baa fiican buu nabigu alay salaam <clears throat> khayr hiyaabu ku tilmaamay dadka dhintayna ku kanfa kafan ooga dhiga buu nabigu sala allah alay wasalam yidhi <clears throat> laysa fiiha qamiis walaa imaamadaas waa nafyi nafyi weeyaan oo qamiis iyo cimaamad midna nabiga laguma kamfin baa lagu wadaa culimmada qaar baa waxay leeyihiin saddexdaa maro ka mid maaheen qamiis iyo cumaamo eh iyo cumaamadu dheeraad bay ahaayeen saddex maraa lagu kanfay oo gaar u go'an kadib khamiis iyo cumaamada way raacsanaayeen laakiin xadiidku wuxuu caddaynayaa maxaa nabiga lagu kanfay alaaata adwaab waka tiradii waa lagu sheegay saddex maro weeyaan biidin cadcad saxuuriya haddii khamiis iyo wax loo gelgeliyo waxba dhibaataa male gabadha haddii dirac iyo wax loogu daro khimaar iyo wax loogu daro iyadoona dhib ma laha laakiin waxaa fiican kafanka saddex inaan laga yaraynin haddii laga yaray laba xabo ayna ka sii yaraanin hal xabo oo camimaysa jidhkiisa oo waxba aan ka muuqanaynin laa yasifu walaa yashifu laa yasifu walaa yashifu hadday tahayna dhib ma laha yacni aan xubnihiisina ayna muuqanin oo oonan soo eh, ka daahiraynin marad khafiif ahoo midabkiisii muuqdanayo ayna noqonaynin hal oo caama dhib ma leh waa ku asaxaysaa laakiin maxaa fadli badan in laga badiyo hada huwa alafdal ayib waxaa marka loo teeteenaayo ee loo calaacalaayo ee laleeyahy waryaa u kordhiya laleeyahay waa qofkii adduunyada intaasi markuu joogay xoolahaygiida ku hayay xoolahaygii iyo gurigaygii iyo beertaydii iyo bartaydii iyo fulaankaygii ku hayay yaa waxaan leenahay oo shareecadu leedahay oo diintu leedahay ummadda loo sheegayaa war ha loo naxariisto saddex mar ha ka yareennina ayaa laleeyahay markaasaa laga yaaba laba mara in lala soo ordo ama hal mara ah lala soo ordo laga yaabaa oo qofka isaga oo kafankiisaba uunan isku toosnayn godka layskaga tuuro marka qof walbaba ku baraarugo <clears throat> adduunyadan wuxuu horbarsaday inbuu ku leeyahay yuunan ogu mashquulin waxa dhow uu ka tegi doono aakharadiisa iyo cibaadadiisa iyo daacadiisii iyo alla aqoonsigiisa yuuna oga mashquulin qiimaheedu waaba intaaba wuxuu kala tegey maradaasuu kala tegey oo weliba maarata war loo hayna xaalkeeda wuxuu noqon doono amaa alxulla waxay leedahay caaisha radi allahu canha ama alxullatu xulladii maradii iyo burdadii iyo maradii nabiga calayhi salaatu wasalaam marka hore la kor saaray ee dadka qaar ay u maleeyeen in lagu kanfay fa innamaa shubbiha cala annaas dadkiibaa xoogow arrintaas ayadaa ah ishtibaah ayaa galay ishtibaah baa galayoo waxaa ishtibaaha iyo shakiga keenay oo ismoodsiiyeen oy u maleeyeen in lagu kanfay marka hore la kor saaray kadibse waa laga qaaday wa kufinaa nabiga waxaa la kanfay cafwan cala annaasi fiiha annahaa usturiyat ishtibaaha meeshu ka yimid iyo shakiga iyo hadalka waxaa weeye annahaa iyadu maradaasi usturiyat lahu nabiga waa loo soo gaday cabdullaahi bn abubakar baa soo gaday liyukafana in lagu kanfo fiiha maradaas nabiga fa turikat ilxullatu waa la tegey markii dambe ee kafanka loo gelinayay waa laga qaaday nabiga maradii ayadaheed burdaal dhihi jiray kufina waxaa lagu kanfay fii alaaati ahwaabin saddex maro biidin cadcad saxuuriyatin loo nisbeeyey saxuula qarya min qura yaman yaman ka mida wey faakhadahaa cabdullaahi bin abubakar cabdullaahi bin abubakar baa dib loogu celi ilaa nabiga calayh salaam marka hore kor ka saaray haddii la yidhi looma baahno mayd waxba mulkiyo mayd waxba ma mulkiyo asagii dib baa ugu noqotay marka yani ma lama dhahayo muxuu wuxuu bixiye ugu noqday lannahu maa malaka mama malkininba nabiga sala allah aleh ali wasalam faakhadaha cabdullaahi bin abubakar bay dib ugu noqotay faqaala wuxuu yidhi la axbisannahaa maradan ayadaa waan dhigan oon dhigan meel baan dhigan xataa ukafana ilaa layga kanfo fiiha nafsi oo ukafina aan ku kanfo fiiha nafsi ilaa aniga aan naftayda ku kanfo intaa ay nabiga saareed calayhi salaatu wasalaam buu arkay mara barakaysanaya tajirka nabigayba taabatay sala allah aleh wasalam marka meel baa dhigan intaan la laabto maalintaan dhintaan lagu kanfibiyo uma qaala nabiga calayh salaam uma qaala wuxuu yidhi waa cabdullaahi haddana asagii baa isqabtay wuxuu yidhi maya low radiyaha allah maradan hadduu ilaahay raalli ka yahay caza wajal linabiyi nebigiisa lakafanahu fiihaa uu ku kanfirahaa kol haddii nabigii ilaahayba raalli looga noqon waayey anigana maya <clears throat> igu soo noqon mayso fa intuu iibiyey yuwatasadaqa biamanihaa lacagteedii sadaqeeyey lacagteedii buu sadaqaystay oka baacaha watasadaqa biamaniha lacagteedii buu sadaqeeyey lacagtii waxa la sadaqaynayo lacagtii eedaheed ayuu sadaqo u bixiyey ayib waxadaanii laakiin haddii qofku eh, hadduu xidho oo isku kanfo oo yidhahda maradii naba jirkiisa way u bannaaneed maxaa yeelay barakada nabiga sal allah alayh wasalam cabdiraxmaan bin ba sidaasuu yeelay oo nabiga mare calayhi salaatu wasalaam uu muddo yar qabay oo uu yidhi nabiga allow isii markii lala yaabo o li maxaad nabiga oga qaadata isagaba u baahnaaye inaan xidhama rabe waxaan rabaa inay maalintaan dhinta kafanay noqoto fa kaanat kafanuhu buu leey sahl binu sacd alsaacidi kafankiisii bay noqotay cabdiraxmaan bin cawf waxadaanii caliy bnu xujrin sacdiyu qaala ahbaranaa caliy bnu mushir qaala xadaana hishaam binu curwa can abiihi can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tidhi udrija rasuulu llah nabiga calayhi salaam waxaa la geliyey fii xullatin yamaniya maro isku joog oo maro oo muxuu aha yamani oo xibara la dhaho ayaa nabiga lagu daday kaanat licabdillaahi bin abibakr cabdullahi bin abibakar baa iska lahaan jir uma nusicat canhu waa laga siibay wa kufina fii alaaati ahwaab saddex maro ayaa nabiga calayh salaam lagu kafay suxuulin loo nisbeeyey yamaaniyati yaman loo nisbeeyey suxuuli yamaaniya waa isku mid yamaanta waa yaman asal qarya min alyaman tuulo ka mida wey laysa fiiha cimaama cimaamad kuma jirin walaa qamiisun qamiisna kuma jirin waa laanfiyey fa rafaca cabdulaahi cabdullaahi alxullata maradii ayadaheed baa yuqaatay faqaala wuxuu yidhi ukafanu fiiha anaa laygu kanfi uma qaala wuxuu yidhi laanna qof kasta oo nool dhigeeri baa u dambaysa marka wuxuu yidhi anaa laygu kanfi oo qofka kafankiisii iyo wixii lagu kanfi lahaa waa dhigan karaa meel meel waa dhigan karaa waxba dhib ma laha isticdaadka iyo diyaarintaasi uma qaala wuxuu yidhi dadka qaar waaba ka naxayaan oo geeridii inay usoo degdegayso oo ayuu yaa cabsidaasaba laga qaadiba haddii kafan uu qof diyaarsado yaahu maxaa isku habaaraysaa baa la dhehe oo banaadam kafanka noo soo gelisay ama ha laga dhaho amayaan la dhihin laabudda minhu waa laga maarmaan albaabkaa in laga geli doono albaabkaa geerida waa laga geli doonaa nasalu allah xusna alkhaatima walcafwa waalcaafiya ukafaru fiiha buu yidhi uma qaal lam yukafan fiiha rasuulullah nabiga calayhi salaam baan lagu kanfine wa ukafaruu fiiha maanaa lagu kanfi haddii nabiga ilaahay baa lagu kanfi waayo o ilahay u qori waayo o uga raadli noqon waaye ani miyaa xian lagu kanfi ma yeelaayuu yidhi fatasadaqa biha waa sadaqaystay intuu gaday waxadaanaahu abubakr bin abi shayba <clears throat> qaala xadaanaa xafs bni qiyaad wibnu cuyayna sufyaan wibnu idriis cabdullahi bnu idriis alawdi wacabd bnu sulaymaan wawakiic bnu jaraaxa waxadaanaahu yaxya bnu yaxya ahbarana cabdilcaziiz bn muxamedin kulluhum can ashaam bihada alisnaad walaysa fii xadiidihim qisatu cabdillaahi bn abi kuma sugna iyo maradaa uu ka sheekeeyey qaala waxadaanii ibna abi cumara qaala xadaana cabdاlcaزiiz daarawardi can yaziid ibnu cabdillaahi ibn اlhaadi can moxamed bin ibraahiim can abi salamata zuhri annahu qaala wuxuu yidhi sa'altu caaishata caaishaan waxaan su'aalay zawja nabiyi nabiga zawjadiiseed sala allah aleh wasalam faqultu laha waxaan ku idhi fii kam inteebaa kufina lagu kanfay rasuulullah nabiga calayh salaam meeqa maro waa su'aal cad oo sariixa wey oo xadidan meeqaa lagu kanfay faqaalat waxay tihi fii alaaati ahwaabin saxuuliya saddex maro oo saxuuli ah qaryadaas lagu sameeye yaman ka imaaday oo yamantu beledulxawaara ayuu ahaa dharkay samayn jireen ilaa yowmina dharka ay dhar lagu yaqaan oo dharka yaman la yidhaahdo ayay jiri jiray dad xadaaro leh oo horumar leh ayay ahaayeenoo dhulka eh, quraysh iyo way ka sii xadaaro badnaayeen walidaalika ay aadi jireen shaam iyo iyo yaman oo ilahay ka sheekeeyey rixlata shitaa'i sayf baabun fii tasjiyati almayiti maydka in la dado hadduu maydka dhinto in la dado maryihiisii hore ee u qabay in laga bixiyaa fiican oo kuleel iyo inuu diday weeyaane iyuu keenayaa kuleella waa ku keen dhididna waa ku keenayaa oo dhididkiisii hore inuu suudh iyo dimbe soo dadejiyo oo uu isbedelayaa dhici karto marka in laga qaado marar nadiifa ah la dul saaro ayaa fiican la dado indhihii muuqaalkiisana la qariyo xifdina u noqoto oo laga dhowro waxyaalahaas xayawaanka ahee bisadii yaanyuurtii baa soo dhiganaysa yaanyuurtii halkaa iska maraysay markaad nooleed oo adoo hurdaan kuu soo dhowaan jirin ee ilaahay uu kaa xifdiyey malaa'igta uu kuu diyaariyey qofka markuu dhinto waxa maarata daynaya ma jirto wax allaala wixii jira o dhan baa kusoo yaacaya xayawaankii socday dhulsocodka ahaa kii noolaa weynaa wixii dhan baa soo wada didi marka in la dado ayaa la rabaa oo la ilaaliyo la dhowro baabun fii tasiyati اlmayit xadaanaa zuhayr bnu xarb waxasan اlxulwaani wacabd bnu xumayd qaala cabdun ahbaranii waqaala aakharani xadaanaa yacquub bn ibraahim bn sacd xadaanaa abi can saalixin can ibni shihaab azuhri an abaa salamata bn cabdiraxmaan bn cawf azuhri ahbarahu ana caaishata ummi lmu'miniina qaalad waxay tihi radia allahu canha sujiya rasuulullah nabiga calayh salaam baa la duuduubo la daday xiina maata markuu dhintay bihawbi xibara mara xibara ah waa mara midaba yaman lagu sameeyey xibara xullada waa soo marray waxadaanaahu isxaaq bn ibraahim alxandali isxaaq bn ibraahim wacabd bnu xumayd qaala waxay dhaheen akhbaranaa cabdurazaaq bn hamaam qaala akhbaranaa بن bnu raashid xaa waxadaanaa بن bnu cabdiraxmaan addaaramiyu qaala akhbaranaa abulyamaan alxakam ibnu naaficin qaala akhbaranaa shucayb bin abi xamsata diinaar can izuhri bihada lisnaadi sawaa sanadkaasoo waxba aan kaga duwaneen ayuu maaratay ku wariyey mutaabaca weeyaan mutaabaco weeye intaas sanadka hore iskaga mid yihiin wey zuhrigaasaa laiskugu imaanayaa waxaa ismutaabaceynaya waa shucayb ibn abi xamza iyo saalex ninki la yidhaahdo ibnu kaysaan baabu wuxuu ku saabsan yahay fii taxsiini kafani lmeyit meyidka kafankiisa in la wanaajiyo muqaalaad lama ogolo muqaalaad dhar xariira in la saaro dhar qaali ah maryo fara badan lagu dado taas lama ogolo uluwigaas iyo in la qaaliyeeyo ma bannaana in taqsiir iyo gaabin la sameeyo oo meydkii mala aan ku fillayn oo ama jidhkiisii ka muuqdo ama maahe kuba xubnihiisi ay daahir yihiin cariiri ku ahoo ku yar ayadana ma aha marka mara ama cusub oo jadiid ah ama maahe maqsuul ahoo la dhaqay oo nadiif ah in lagu dhaqo jidhkiisa oo dhanna lagu camimo ayaa la rabaa kafanka taxsiini kafani lmayit xadaanaa haaruun bin cabdillaah alxamaal waxajaaj ibnu shaacir xajaaj ibnu yuusuf athaqafi baa la dhahaa kii bay isku egyihiin mana aha xajaaj ibnu yuusuf aلثaqفي xajaaj ibnu yuusuf bn اxajaaj aلثaqaفiy abu muxamed اlbaغdaadi almacruuf bshaacir qaalaa waxay dhaheen xadaanaa xajaaj bnu muxamed huwa almasiisiyu abu muxamed alacwar baa sana dhaha albaqdaadi qaala wuxuu yidhi qaala ibnu jurayj cabdilmalik baa wuxuu yidhi ahbaranii abu zubayr moxamed bnu muslim bnu tadrus ilmaki annahu samica jaabira jaabir bin cabdilaahi buu maqlayo radia allahu canhu tadliiskiisa waa ka odbaaday abu zubayr waa mudalise samicabuu ku wariyey samica jaabir bin cabdilaahi buu maqlayo yuxadiu warami ana الnabiya salى اllahu alayh waalih wasalam khadaba yowman maalin buu khudbeeyey fadakara rajulan nin buu soo qaaday min asxaabihi nin saxaabadiisa ka mid ahaa sala allah alay slam nabiga oo qubida la oobsaday dhintay fa kufina la kanfay fii kafarin kafar kafankaasoo hayri daa'inin aan qiimo badnayn kafan aan saa u sii dheereen oo aan yani hayru daa'in hadda wax laga wadaa yani aan kaamil ahayn xaqiir mara xaqiran qiimo aan saa u kaamil ahayn oo aan wada asturin ayaa imtisaal loogu duduubay baa laskaga tuuray godkii arrinkaasuu nabiga soo qada mimbarkuba la fuulayba ahamiyada ay leedahay fiiri in maydka si wanaagsan loo kanfo loo xabaalo loogu tukado loo dhaqo waa arrin muhima wey qofka mu'minka ah xurmuu leeyahay hadduu dhinto iyo hadduu nool yahayba xurmuu leeyahay jidhkiisa in la ilaaliyo kafankiisa la ilaaliyo la dhowro xubnihiisa iyo lafihiisa aan la jabininoo xataa nabigu uu yidhi calayhi salaam kasru lmayiti ka kasrii xaya isagoo dhintay oo la jabiyo isagoo nool buu la mid yahay markaa mimbarku la fuulay nabiga calaih salaam wa qubira leylan habeennimona habeennimona waa la xabaalay si aan loo arkin si dadka aan u arkinba habeennimo la xabaalay fazajara nabiyu nabiga wuxuu nahiyoo reebay calayh salaam an yuqbala in la xabaalo alrajulu qofka bileyli habeennimo xataa yusallaa calayhi ilaa lagaga tukado ilaa an yudara insaanun qof inuu u baahdo mooyeene oo daruuro timaado ilaa daalika habeen xabaalidaas in habeen xabaalidaasi baahi iyo daruuro oo liilamaydka ma joogi karan yihahda mooyeene in habeen la xabaalo nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam marka xabaasha habeenka oo meydka la xabaalo waxaa haddii ay imaato kow kafankiisi oo aan laisleeyahay si bacan looma kanfo ama salaaddii iyo janaasadii uu heli lahaa oo tiradii uu heli lahaa ay ku yaraanayso ku yaraanayso oo leeyahay war dadkii baan ugu yaray aan salaadda subax janaasada masaajidka aan geysanno oo kale arrimaha hadday jiraan in malaha in dib loo dhigo haddii arrimaha jiraan laakiin haddii kafankiisa uu yar yahay dadkiisa ku tukanaya ay yar yihiin habeen lama ogolo habeen lama ogolo in la xabaalo ayib ilaa dhib ma laha asal ahaan haddii arrimaha fiican ya wax dhibaataa ma laha saxaabada nabiga alay salam abubakar baaba habeen la xabaalay bale haween nabiga calayh isalaatu wasalaam gabadh masaajidkiisa ka shaqayn jirtay ama khaadimadaheed oo masjidka nabiga xaaqi jirtay ayaa dhibatay isoo buu yidhi markay jirnayd haddii gabadhaas dhibato waa la xabaal habeennima nabiga alay slam ma soo toosinin saxabada waxay dhn waxba nabiga amanka yaana annagaa ku filane markaasuu nabigu wuxuu yidhi awa gabadhii xaalkeedii nabi allah way dhimatayoo habeennibaan xabaallay waxay isoo sheegi weydeen buy nabi sala alla alay wasalam marka maxaad u xabaasheen habeennimo moona dhihine maxaad igu soo sheegi weydeen buu yidhi markaasuu intuu qabrigii tagay ku tukaday nabiga calayh salaatu wasalaam salaatuljanaaza oo u duceeyey dadkii amwaadda ahaa oo nuur ilaahay uu qabuurtooda o dhanba geliyey rasuulka sala allah alayh wasalam markuu ku tukaday marka in habeenka meydka la xabaalo waxaa loo diidaya waa asbaabahaas asbaabaha haddii la waayo oo meydkii si fiican loo kanfo oo janaaso fiican uu helo oo arrimihiisi ay hagaagsan tahay dhib male laasiyama haddii laga baqaayo haddii waaga u baryo oo la sugo in meydka ama uu dilaaco ama uuma dhib soo gaaro habeenimo waa la xabaalaya xataa rasuulkeenna sala allah aleh wasalam habeennimaa la xabaalay rasuulkeenna sala allah aleh wasalam maalin isniinuu dhintay habeenkii talaadada meydmari buu ahaa maalintii talaadadeed lama xabaalin habeenkai arbacada baa la xabaalay rasuulka calayh isalaatu wasalaam ilaa an yundara insaanu ilaa dalik wa qaala wuxuu yidhi annabiyu nabiga calayh salaam wuxuu yidhi idaa kafara axadukum axadkiin hadduu kanfo akhaahu walaalkiis falyuxsin ha wanaajiyo yuxasin kafanw kafankiisa hagaajiyo baab alisraaci biljanaaza janaazada in la dedejiyo waxaa la israacu waxaa soo gelaya dhaqidii iyo kafankii iyo qodidii iyo xabaalidiisa waa in la dedejiyo intaba iyo janaazada markii loo sii waday iyo intaba in la dedejiyo sababtuna waxaa weeyaan qofkan ama qof saalixo wanaagsan oo qabrigiisii iyo jannadiisii in loo dedejiya asagaaba codsanoo qadimuuni qadimuuni buu leeyahay in dirbe la geeyo gurigiisii jannada ahaa adduun ka tag wax hadda ku haysta male adduun waxba kuma haysto wax dheefa ah adduun oguma hadhin aakhara hadda arrintiisa loo xawilay aakharadaasaa marka qabrigiisii iyo rawda min riyaad janna u noqonaysa oo halkaasa jannada looga muujinayaa oo ilahay naxariis ku siinayaa oo ruuxdiisa ay ku raaxaysani hadduu yahay qof xunna qof xun maxaa gurigeed dhloogu dhaxayaa oo dadka ay u haystaan lama rabo labadaba waa in lasdhaafiyaa ayib laakiin israaca marka laga hadlaayo iyadu laftirkeedu waxay u baahan tahay masaa'il baa jirta ay tahay in loo fiirsado kow qofka hadduu yahay qof ku dhintay mowtulfaj'a su hadduu u noolaamayo maayo umbaa la arkayn gab asagoo yaalla mowtulfaj'a la yidhaahdaa xanuun iyo calaamatulmowt iyo waxuu soo maray maba jirto iyo sakaraad nafti baa ka baxday qofka asaga ah waa in la yar loo yar miyiriyo loo sugo xabaale iska jaahis ahaayo oo rag ay sii qoteen oo laga shaqaynayey markaaba kafan intii geliy lagu tuuro lagu dhex tuuro waa intaasoo uu yahay qof suulsan muqma calayhi oo miyir beelay weli nafta aan ka bixin hadhow deena qof nool godkii in lagu tuuro oo la xabaalo ayaa ka dhalanaysa hadduu qofku marka si yar kadaa u dhinto waa in la ogaado oo calaamadii qofka dhintay lagu garan jiray jidhkiisa sankiisa dhufooradiisa lugihiisa cirbihiisa calaamaad bay sheegi jireen fuqahada waxaasoo dhan hadda waaba laga maarmay dhakhaatiirtu waxay daqiiqad bay ku soo saarayaan inuu qofka nafta ka baxday oo nabadaatulqalbi uu istaagay iyo arrimahaas o dhanba waa la ogaanaya marka muhimaddu waxaa weye in la ogaado maydka inu dhintay in la xaqiijiyo waay qodobkaas markaa israac iyo degdeg lama ogolo meelaan dhakhtar joogin hadduu ku dhinto si kadaa waa in lala sugo oo muddo la siiyo waxaa kaloo la sugayaa hadduu qofku yahay qof ku dhintay xaalad mashbuuh ah oo waxaa la garan waayey inuu gacan sababsaday iyo inuu u dhintay xadfa anfihi bas u dhintay labadanaa laisku qabtay oo ninkan waa la sumeeyey waa la ceejiyey wadnaha lagu dhuftay iyo mehe ti allah u imaatay xoogow shakiaa yimid in la sugo iyadana la fiiriya sababulwafaat sababta geerida keentay uu u dhintay sababulwafaadka in baaritaan lagu sameeyo dhakhaatiirtii iyo arrimaha ay baaraan wax tashriix la ilaalay sameeyaan in la jeexo oo camaliyaada u sameeyo la ogaado arrimaha iyaduna waxaa weeye si hadhow dood ayna u imaan ama muran ummad baa isku halaagsami karta ama mehe qofka waa qof ajnabi ah yani ajnabi waxaan ka hadlaynaa alaa mafhuumka hadda un jira mustalaxa wa ilaa muslimku ajnabi ma aha waa qof meeshaa isaga ah u dhalanin aan u dhalanin oo meel kale ka yimid oo hariib ah yaa dadka dhexdeeda dhexdaanada ku dhintay dhexdaanadii ayuu ku dhintay qofka noocaas oo kale ah marka waxaa laga yaabaa dadkiisi inay hadhow muran keenaan oo yidhahdaan ninkii waa la dilay aw xabaashiisi maxaad u xabaasheen maxaad noo sug weydeen marka kiis iyo dacwo booliis iyo arrimahaas hadday arrintu dabada la gasho ayaduna dib waa loo dhigi karaa arrimahaas hadday tahay waa sax laakiin asalka muxuu yahay asalka meydka ma dhintay ma la xaqiijiyey waa in xabaashiisii godkiisa la geliyo waxaddaana abubakr bin abi shayba wasuhayr binu xarb jamiican can ibni cuyaynata qaala abubakr xadaana sufyaan ibnu cuyayna can zuhriyi can saciidin can abi hurayra can inabiy sala allah aleh wasalam qaal nabigu wuxuu yidhi asricuu biljanaaza janaazada dedejiya fain taku saalixatan hadday tahay mid saalixa oo suuban fa khayrun khayr baa lacallow qaal inuu yiraawihu tuqadimuunaha khayr baad u hormarinaysaan calayhi korkiise qof wanaagsan hadduu yahay gurigiisii iyo jannadiisi u dedejiya wain takun hadday tahay hayra daalika mid aan wanaagsanayn fa sharun balaayaa tadacuunu ka dejinaysaan calaa riqaabikum qortiinne waa meydkiioo oo lawada ogow wixii kalena waa la dedejiyey markaad wadaan xataa dirbaba godkiisa geeya halla luudina oo aayar ha jiidina awadina eh dedejiya buu nabigu sala allah aleh wasalam hadda baabuur baa jirta baabuurkii hadduuna meel saalto oo laga baqayo meydka inuu dilaaco unan ahaynoo waddo ku socdo inuu socdaa la rabaa inuu aayar luluuda ma aha dadka hadday wadaanoo garbaha ku wadaanna waa inay khabab duulal khabab xoogow yar soco israaca ay sameeyaan marka waxaa la fiirinaya dhinac meydka waa la fiirin oo lama ogolo wax fasahaada oo dhibaato u keeni kara oo meydka dilaacin kara ama wax ka soo bixi karo in la luudana ma aha dadejiya buu nabigu alay slam hadday wanaagsan tahay khayr baad geena u wadaan haddii kalena shar baad dhabarkiinna iyo garbihiinna ka dejinaysaan ama gawaaridiinna eh saa weeyaan ayib marka israacu lmayit alla dadejiyo iyo nabiga calayh salaam hadda waa kaan soo marray waan soo ishaaray oo niri nabigu isniin buu dhintay arbacana waa la xabaalay halkaas marka ishkaal baa ku jiri kara maxaa dhacay ah, ah, meydka waxaan sheegnay asbaab iyo sababo loo dibdhigi karo sababo loo dibdhigi kara ayaa jirta oo loo kaadin karo qaar baan ishaaray waxaa ka mid ah qaabkaasi hadduu yahay nin madaxweyne ah ama hogaamiye ah ama qaa'idoo ummad hogaamiyo ummadda ayada ahna aynan hoggaan la'aan aynan socon karin waxa la ogyahay dadku inay madax leeyihiin waa laga maarmaan oo gacma baan aanan ahayn fawdaa dhacaysa maanta haddii la yidhaahdo wax madaxweyneha iyo wax dowla madaxa ma jirto markaba waa la dhaqaaqaya burbur baa imaanaya waa la isbaabi'ini alqawiyu yaakulu aldaciif marka buu cunayaa marka in la yeerkaadiyo intaan tajhiis iyo xabaalidiisa howlihiisa la gelin bal horta la magacaabo yaa amar laga qaadan oo ummadda hogaamin waa muhim saas darteed saxaabadu waxay markaaba galeen xabaasha nabiga calayh salaam iyo nabiga maydkii janaasadiisa ayagoon dhex gelin yaa waxaa la yidhi war yaan ka amar qaadanaynaa sida maaragtay maraasiinta qaabka loo xabaalaayo ee meydka loo xabaalay laftirkeedaa u baahanba wax in lagu kala dambeeyo ku wuxuu leeyahay baqiican ku xabaalo dhihi karaa ku wuxuu leeyahay meeshaan ku xabaalo dhihi karaa ku wuxuu dhihi karaa ma dharkiisa ku dhaqnaa ma ilaa umra badan baa imaan kara dayib marka waa kii markaa la sameeyey abubakar radi allahu canhu ayay muslimiinta isku raaceen oy magacaabeen oo baycadii iyo heshiis la galeen oy ka dhigteen khaliifatu rasuulillaah markaasaa deena waxaa loo soo jeedsaday nabiga calayi salaam xabaalidiisa yaa xabaali ma luxud baa ka dhignaa mise shaqi labadii nin ee madiino joogtay midna shaqiga xabaasha dhexda ka jeexi jiray iilka midna dhinac ka jeexi jiray luxudkaha ayaa layidhi hala doono luxudkii baa u soo hormaray abu dalxa markaas sidaasa lagu waday kadib xaggee ku xabaallaa xadiidkii abubakr radi allahu canhu uu yidhi nabigaan ka maqlay isagoo le qofkii dhintaa oo nabi ma dhinto ilaa meeshuu ku dhintaa lagu xabaalaa meeshu ku dhinta yaa lagu xabaalaa halkii uu nabigu yaallay unbaati laga qaaday gogoshi ayaa la jeexo qabrigiisi laga jeexay sala allah caleh wasalam guriga caaisha arrimihii marka arrimo nadaamsan oo kala dambayn leh oon muran iyo qajajac lahayn bay noqotay wa ilaa fawdo iyo dhibaata imaanaysa maslaxadaasaa marka loo dibdhigay oo loo kaadiyey laakiin in la yidhaahdo dadkiisii baa imaanaya maraykan bay ka soo socdaan waddan hebel bay ka imaanayaan carab iyo yurub waxbay ka imaanaya in la yidhaahdo saddex beri afar beri deermeyd uma yaala wax sharciga ma bannaana lama ogola arrinta iyada wax banaan oo wanaagsan ma aha hadduu muxuu rabaa markuu inuu rabo soo gaaro muxuu rabaa waxa ugu muhiimsan ee meydka loo tari lahaa in lagu tukado soo ma ahayn markuu yimaado oo qabrigii wakaa la yidhaahdo qofkaadi qabrigiisii yusalli ljanaasata cala alqabri waa u bannaan wuu ku tukanaya si u socdo qabriga igeeya qabrigii buu tegi janaasuu ku tukanaya waa u bannaanta waxba ma dhaafin marka laakiin in loo sugo ma aha waxadaanii moxamed ibnu raafic allahuma haddee inta la diyaarinayo kadaa wax yar oo aan saasoo kale ahaynoo u ka soo gaari karo dhib ma laha ayib waxaa kuu timi xagga salaadda iyo janaasada qofka hadduu dhinto aroor buu dhintay inta la dhaqaayo muxuua ah, laga shaqaynayey aan salaaddii la sugno duhurkii ama ahe eh, caawow dhintay waa aan salaadda la gaaro wax yaroo saasoo kale oo loogu danaynayo dhib ma ma ahe eh, khamiis buu dhintay jumcada berri aan la sugno ma bannaana taakhiirkii nabiga uu ka digay bay noqonaysaa sala alla alay slam marka waxaan rabaa in wixii laisku qiimeeyo oo laisku miisaamo waxadaanii moxamed bnu raafic wa bnu xumayd jamiican can cabdiraaq cabdirazaaq bn hamaam ahbaranaa macmar xaa xadaana yaxya bnu xabiib xadaana ruux ibnu cubaada xadaana moxamed bin abi xafsa kilaahuma can izuhri can saciid can abi hurayra can nabiy sala allah alay wasalam hayra ana fi xadiidi macmar qaala laa aclamuhu ila rafaca alxadiida marfuuc buu ka dhigay waxadaanii abu daahir muxarmala bnu yaxya whaarun bnu saciid alayli qaala haaruun xadaana qaala aqrani akhbarana ibnu wahbin akhbarana yunis bnu yaziid can ibni shihaab azuhri qaala xadaana ibnu umaamata ibnu sahal ibnu xunayf can abi hurayrata buu ka wariyey radia allahu canhu waardaah qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allah nabiga calayhi salaam baan maqlay yaquulu asagoo leh asricuu biljanaaza janaasada dedejiya fain kaanat saalixatan qof saalixada hadday tahay janaasadan iyo ruuxdan faqarabtumuuha waxaad u dhowaynaysaan ila alkhayri khayrkeedii jannadi iyo khayr wain kaanat hayra daalika qof aan khayr lahayn hadday tahay kaana sharan shar baad tadacuunaw ka dejinaysaan can riqaabikum luquntiina iyo qoortiinna isdhaafiya baabu fadlu salaati cala aljanaasati waitibaaciha salaadii imaatay haddii la dhaqay la kanfay in lagu tukado wey marka salaadii lagu tukanayey iyaduna min furuud alkifaayaat bay ka mid tahay salaatuljanaaza waa farduulkifaaya inay dadkii markaa jooga ku tukadaan wey waitibaaca in la raaco oo la sogootiyo qabrigii la geeyo arrimahaasaa las amrayaan salaatuljanaaza iyo aadaabteeda iyo ajirka iyo fadliga ku soo arooray salaadaas iyo janaasadaas iyo meydkaa lagu tukanayo xadaanii abu daahir axmed binu camr waxarbala binu yaxya وhاrون بن سعيid اyl ولفظ hاrون وxربلة qال hاrون xdثna وqال أqرأna أخبرna iبن وهبi qال أخبرnii يuنس بن يزيد عن بن شهاب الزهري qال xdثnii cبدالرحمن بن هرmز الأعرج عن أبي هريرة الdوسي qال qاla رasuuل اللahi sلى الله عليه وسلم wuxuu yidhi maن شhhida الجناaزة qofkii جناaزada xaadira xatىa يuصلى عalayha ilaa lagaga tukado falow qراad qراad buu leeyahy qiraadku waa macnihiisaa lagu fasiri doonaa wax weyn wey oo أjr iyo hawaab weyn laga helayo waman shahidahaa qofkii xaadira xataa tudfara ilaa laga xabaalo qabriga laga geeriyo ayuu iyuu la socday waa ku tukaday qabrigana waa u raacay falahu qiraaaan laba qiiraad buu leehay qiila waxaa leey wama lqiraaaan qiraaaan maxaa la dhahaa qaala milu ljabalayni اlcadiimayni laba buurada waaweyn oo kale weyn laba buurada waaweyn oo kale weeyaan oo qaarkood lagu tilmaamay buurta uxud buurta uxud lagu tilmaamay wax kaa u yar intaha halkaasuu ku dhammaaday xadiiu abi daahir wazaad alaakharu akharaani waxay ziyaadiyeen qaala ibnu shaab inuu yihi qaala saalim bin cabdillaah ibnu cumar wa kaana ibnu cumar waxaa yusallii kii tukada calayha uma yansarifu yusallii calayha intuu ku tukado janaasada iyo meydka masaajidka markii la keenoo kale ama musallaha lagu tukado uma yansarifu markaasuu gurigiisa iska aadi jira iskaga noqon jira oo ma raacin falamaa balaqahu markuu soo gaaray xadiidu abi hurayra qaala wuxuu yidhi laqad dayacnaa qaraariida kaiira waxaan dayacnay oon ka gaabinay qaraariita qiraadyo kaiiratan fara badan ajir fara badan baana dhaafin qofkan qiraad baa yaan ka heli kana qiraad kana qiraad intaasaan ka haleelay ajir badan baana dhaafay wuxuu leeyahay cabdullahi bin cumar radi allahu canhu ayuu weyn baa ku sugan haddii aad ku tukato iyo haddii aad sii raacdaa si oo laba ajir baad yeelanaysa waa weyn qال xdثnah أbو bكر بن أbي شhيبة qال xdثna cبدالله على xw xdثna iبن رافع وcبد بن حmayd عن cبدالرزاq kilahma عن mcmر عن الزهري عن سعيد بن المسyب عن أbي هuريرة عن النبي صل ل سلم إلى qwله الجبلين الcظيمين وlm ydkura ma bعdه وفي xadيiث cبدالله على xdثna xatى يفرغa minha qofkii la jooga ilaa laga bogo riwaaya sheegi doonta xatىa tuudaca fi اlaxdi ilaa laga bogo fiican inaad sugto ilaa caradii lagu shubo lagu xabaalo godkiisii wa fي xadيiث cبدالرزاq xatىa tuudaca fi اlaxdi ilaa luxudka laga dhigo waxaa ka fiican riwayat cabdirazaq waa shaad qaar leeyihiin xataa yufraqa ilaa laga bogo ay la socoto waxadaanaa cabdilmalik ibnu shucayb ibnu leyth qaala xadaanii abi shucayb ibnu leythin can jaddi awowey alleyth ibnu sacdin alfahmi qaala xadaanii cuqayl bnu khaalidin can ibni shihaab azuhri annahu qaala wuxuu yidhi xadaanii rijaalun rag baa ii warramay can abi hurayra iga warrameen can inabi sal sl mil xadiidi macmar waqaala waman tabicaha xataa tudfar ilaa laga xabaalo marka rijaalka hadda waxba dhibaataa ah ma laho mutaabaca wey ma soo ogaatay ayagoo la caddeeyey waxadaanii moxamed bnu xaatim qaal xadaanaa bahzun qaal xadaanaa wahayb qaal xadaanaa suhayl can abiihi abu saalix can abi hurayra radi allaahu canhu bahzigaas bahz bnu asad miya wahayb bnu khaalid miya suhayl bin abi saalix miya ayb can abi hurayra can nabi sal slam qaal man sallaa calaa janaaza janaaze meyd qofkii ku tukada walam yatbacha aan raacin falahu qiraadun buu leeyahy intuu ku tukado iskaga hadhay hal ajir buu leeyahay waxaa ka fiican ninkii raacay fain tabica hadduu raaco falahu qiraadaan laba qiraad buu leeyahy qiila wama alqiraadaan qaala asqaruhuma midka ogu yar milu uxudin waa ajir weyn oo midka ogu yar buurta uxud buu leeyahay buurta uxudna hadda buur yar ma aha ogow buurta uxud markaad maqasho camal lagu tilmaamay oo lagu miaaliyey ha u malaynin buur yar inay tahay hayesheek bas ya ibnasi sooma oka qala xadaana hayban jaزak اla kayr shaybaan ibn faruq qala xadaana jarir yani ibn xaazim qala xadaana naafic qaala qiila bn cumar waxaa lagu yidhi cabdulahi bn cumar ina aba hurayrata yaquulu wuxuu leeyahay samictu rasuula allah nabigaan maqlay calayh salaam oo yaquulu liman tabica qofkii raaca janaazatan falahu qiraadun qiraad buu leeyahay min ajri ajriah oo ka badan ama muxuu ahaa ka dheer ka dheeraadka ah hadduu ku tukado iskaga hadho faqaala ibnu cumar baa wuxuu yidhi akara calayna abu hurayra abuu hurayra wuu nagu badiyey yani intaasoo xadiid buu noo sheegay oo ku camalfallay wax oo camala la imaanay oo nooga yimid abu hurayre xaggiisa waa lagu fasiray inuu tahabut iyo rabo ou yidha war abuu hurayre xadiid badan buu sheegayaa abu cabdullahi bin cumar baana ka horreeyey oo ka hor islaamay marka min baaba tahabut iyo inuu caddaysto adkaysto wailaa abu abuu kama shakisna ibnu cumar radi allahu canhu aaclamunaa uu dhihi jiray ka ugu yaqaana xadiidka wayaan fabacaa bacaa ilaa caaisha caaishuu qof u diray caaisha bint abubakr radi allahu canha ayuu qof u diray oo yidhi orodoo u tagoo fas'alaha wuxuu soo su'aalay masaladan oo yidhi abu hureyre wuxuu leeyahay ninkii meydka raaco oo qabrigii u raaco ajir weyn oo buur leeg buu leeyahay fasadaqat abaa hurayra abu hureyre way u rumaysay waxay tihi waa runtii xadiidkii marka muxuu noqday musnadu caaisha waa abi hurayra buu noqday laba saxaabi baa warisay faqaala ibnu cumar baa wuxuu yidhi uu calaacalay wuxuu yidhi laqad faradnaa waxaan ka gaabinnay fii qaraariida qaraariid kaiiratin fara badan ajirre fara badan baan ka hadhnay oon ka gaabinnay oo dad ay helayeen intaas qaala xadaanii maxamed bnu xaatim qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can yaziid bnu kaysaan qaala xadaanii abu xaazim salmaan can abi hurayrata radia allaahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh wasalam qaal man sallaa calaa janaazatin qofkii janaaze mayd ku tukadaa falahu qiraadun buu leeyahay waman itabaca qofkii raacata tuudac ilaa laga dejiya fi lqabri faqiraadaani laba qiraad buu leeyahay qaala qultu waxaan ya aba hurayra wamalqiraadu qaala mitlu uxud buurta uxud oo kala wey alla fuhaysan xadadana shaybaan hore faruuqa qaal xadadana jariir can maxaazib qaal xadadana naafa qaala qiila libni cumar baa waxaa lagu yidhi ina abaa hurayrata yaquulu wuxuu leeyahay samictu rasuula allahi sala allah alay wasalam maa maqlo yaquulu liman tabica janaazata falahu qiraadu min ajr hal qiraado ajr ah ayuu helayaa faqaala ibnu cumar baa wuxuu yidhi agara calayna abu hurayra waan ugu badiyee bal maaragtay xoojiya wuxuu rabaa inuu xoojisto liyadma'ina qalbah liyadma'ina qalbuhu siuu qalbigiisa u xasilo nabiyullahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam baa ilahi ilay kayfa tuxyi lmowta markii la weydiiyeen wuxuu yidhi waxaan rabaa maya inuu qalbigayga xasilo oo yaqiintii usii korodho oo waa xasilan yahay yaqiin ziyaadat aliiman walyaqiin fabacata ilaa caaisha caaishuu u diray qof fasa'alaha waa soo su'aalay fasadaqad abaa hurayra u rumayso waxay tahi waa runtiis faqaala ibnu cumar baa wuxuu ku caracadhay laqad faradnaa waxaan ka gaabinay fii qaraariida kaiira qiraadyo fara badan waxadaanii moxamed bin cabdillaahi bnu numayr qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yaziid qaala xadaanaa xaywa bnu shureyx qaala xadaana abu sakharin can yaziid bin cabdillaahi bni qusayd annahu xadaahu ana daawuud bnu caamir bnu sacad bin abi waqaasin xadaa can abiih annahu kaana qaacida wuxuu fadhiyey aabbahaas oo caamir bnu sacad bin cinda cabdillaahi bni cumar buu fadhiyey iطalaca waxaa soo baxay khabaabun nin khabaab la yidhaahdo walaysa ibnu arat walaysa khabaabka maaha ibnu larat khabaab ibnu arat maaha iطalaca waxaa soo baxay khabaab mawlaa faaduma ayaa la yidhahdaa bintu cutba bnu rabiica abu muslim almadani ayaa la yidhahdaa iطalaca waxaa soo baxay khabaab khabaab mawlaa faadima bintu cutba bnu rabiica almadani saaxib almaqsuura maqsuuradau saaxiibka ahaa maqsuurada asalkeeda waa been la dhisay oo la geli jiray laakiin waxa loogu bixiyey iyo waxay sababteeda tahay wallahu aclam kutubtii iyo wixii aan fiirinayna waxay leeyihiin ma garanayna waxay tahay bay dheheen wax hadda waxweynoo nooga sii jirana ma sii jirto faqaala wuxuu yidhi ya cabdallaahi bni cumar cabdullaahi bni cumarow alaa tasmacu maa yaquulu abu hurayra abu hurayre wuxuu leeyahay miyaadan maqal innahu samica inuu maqlay buu sheegayaa rasuul allah nabiga calayh salaam oo yaquulu leh man kharaja qofkii baxa maca janaazatin janaaze maceed min beytiha gurigeeda ka raaca janaasuu raacay gurigeedii buu kasii raacay wasalla meeshii laga qaadaya ku dhimat wasalla calayha ku tukada uma tabicaha sii raaca xataa tudfala ilaa laga xabaado kaana lahu qiraadaani min alajr laba qiraad buu loo ajirah kullu qiraadin qiraad walba milu uxudin oo kale wey waman sallaa calayha qofkii ku tukada uma rajaca iska laabtaa kaana lahu min alajri ajirka wuxuu leey milu uxudin buurta uxud oo kaleu leeya intuu ku tukado iskaga hadho ayib fa arsala ibnu cumar cabdullahi ibnu cumar wuxuu diray khabaaban khabaabkii wuu u diray warkuu keenay ilaa caaishata caaisha diray radi allahu canha yasaluhaa inuu weydiiyo can qowli abi hurayra abi hurayra hadalkaas ka soo gaaray uma yarjicu ilayh uu ku soo laabtadeenna deenna fa yuqhbiru u sheego u tago igu soo laabo iisoo warra waxay ku tidhahdo maa qaalad waxay tidhahdo uu sheego wa akhada ibnu cumar wuxuusii qabsaday wuxuu qaatay qablatan tooba min xasbaa'i ilmasjid masaajidka quruuraxiisii masaajidka dhagax iyo quruurax iyo carro ayuu ahaaye quruurixiisiibuu intuu qaaday buu yuqallibuhaa bifi yadihi gacantiisuu ku gedgedinaya marka waa wax uun iska samaynayey radia allahu canhu fikirka iyo markaa qofka uu waxunbuu iskaga sii iskaga mashquulaa oo ku fikiraa carradiibuu intuu qaatay quruurixiibuu saa iskaga tuurtuurana iskaga shanoodayay yuqallibuhaa fii yadihi xataa rajaca ilayhi rasuul ninkii la dilayoo khabaabaa ilaahu kaga soo laabtay faqaala markaasuu wuxuu yidhi qaarad caaisha waxay tidhi sadaqa abuu hurayra run buu sheegay fadara ibnu cumar wuxuu iska tuura iska daadiyey bilxasa quruurixi aladii kaana fii yadihi alarda dhulku saa ugu tuuray uma qaala wuxuu yihi laqad faradnaa fii qaraariida kaiira walle waxaan laqad faradnaa waxaan ka gaabinay fii qaraariida kaiira walle qaraariid fara badan iyo ajir badan baana dhaafay ayuu intuu iska daadiyey waxadaanaa muxamed markaa waa fadlu abi hurayra wa cilmihi radia allahu canhu ardaa abu hurayre fadligiisa iyo cilmigiisa ay saxaabadu marjac u ahaayeen wax allaala wixii masaa'ilo uu sheegoo dhanna saxaabada way uga maqhraati kaceen cilmigiisi iyo aqoontiisa iyo macrifadiisa iyo xifdigiisa waa loo qiray saxaabatu rasuulillah baa u qirtay radia allahu canhu wa ardaah yaraatee wax qubaana iyo shakiga kuma jiro xifdigiisa barakadii nabiga calayh salaam iyo ducadiisii dadaal badanoo uu muujiyey fursadihii uu marka dambe helay oo wax allaalo wixii xaaladihii jiray ama fitan iyo dagaalaha o dhan midna muuna gelin iyo inuu baaqi ku ahaa masjidu rasuulilah sal ly slam oo halkaa uu joogay oo iskugu imaanayeen caalam ulislaami halkaa uu wax ku baraaya dadka cilmigii markaa sidaasoo yuu usoo soo daahiray radia allahu canhu wa kuwa marka zanaadiqada iyo diinta iyo shareecada iyo ahlulcilmiga iyo wax ka sheega abu hurayra ka midii dadka wax ka sheegaan kuwa ayagaa waxaa weeyaan waxa ay ku hadlaayaan maynan dhibin ilaa naftooda umay dhibeen naftooda umay dhibeene qof kala dhib mayna u geysanin qofka abu hurayre ka hadla radia allahu canhu wa inamaa adara calaa nafsi naftiisa unbuu dhibay ah, waxa ay ku hadleen iyo dacaayad foolxumaana waxaa weye waxba abu hurayre ma yeelaysa ayagay ku noqonaysaa walidalika culimmadu kutubka qoreen xataa abu hurayra difaacu abu hurayra radia allahu canhu wa ardaa sadaqa abu hurayra bay leeda caaisha fadarba ibnu cumar bilxasan aladi kana fii yadihi اlarda uma qala qad faradna fi qaraarida kaiira xadaana maxamed bnu bashaar xadaana yaxya can ibni saciid qala xaddaثna shucba xaddaثna qataada can salim bin abi ljacd can macdan bin abi طalxata alyacmuriy can thawban mawla rasuuli اllahi salى اllah alيه wasalam ana rasuula allah nabiga alay slam qala wuxuu yidhi <clears throat> man sallaa calaa janaasati falahu qiraad qofkii janaaso ku tukadaa mayd yani falahu qiraadu qiraad buu leeyahay yani waa soo ogaanay fain shahidahaa dafnahaa xabaaladeeda ilaa qofki hadduu joogaana falahu qiraadaan laba ajir buu leeyahay alqiraadu mil uxud uxud oo kale wey <clears throat> وxadثnي بن bشhاaر محمد qال xadثna معاad بن هiشhام qال xadثnي أbي وxadثna iبن مثنى qال xadثna بن أbي عdي محمد بن إبراهيم عن سعيid xا iبن caruubadii wey سعيidkaas وxadثna زهير بن xرب xadثna cفا xadثna آbاn kulهm can qتاadة سعيid oo qتاadة ka wari ba hadaad aragto waa سعيid بن أbي caruuبة qتاadة بن dicاamة بhada السmثلة وفي xadيiثi سعيid وهiشhاam labaduba suئila النبiyu sلى الله علي sلم baa ku sugan nabiga waxaa la weydiiyey can الqراadi qراad faqaala milu uxudin uxud oo kale wey marka waxaa tilmaamaya fasiraya kiraadka waa nabiga sal allah alay wasalam baabu man sallaa calayhi qofkii ku tukadaan miatun boqol qof shuficuu fiihi waa laga shafeeca aqbalaa qofkii boqol qof oo muslimiinahoo muwaxidiinahoo aan ilaahay u shariig yeelin ay ku tukadaan oo u shafeecaan oo dhahaan ilaahayow ergaan nahay shafeecaan nahay adaan ku baryeennaa qofka asaga ah u naxariiso aqbal shafeecada annada waa laga aqbalaya <coughs> qala xadaana xasan bnu ciisa qala xadaana ibn mubaarak akhbarana salaam bin abi muطicin عن ayuuba can abi qilaabata can cabdilaahi bnu yaziid radiici cabdulaahi ibnu yaziid radiica caaisha caaisha radiiceedii isku naaska nuugeen can caaisha radi allahu canha can nabiy sala allah alay wasalam qaal nabigu wuxuu yidhi maa min mayitin qof dhintay ma jirto oo yusallii calayhi ay ku tukanayaan ummatun ummad min almuslimiina muslimiinahoo yabluquuna gaari miata boqol ummad muslimiinoo boqol gaari ay ku tukadaan kullum dhammaana yashfacuuna low ay shafeecayaan oo ducadaas iyo allabariga ay u baryayaan waa inay shafeeco iyo erge iyo ilaahay ay u baryayaan oo ikhlaas ikhliisu lahu ducaa ducada waa in loo khaalis yeelo oo ilahay loo baryo oo qofka waa inuu garanayo horta waa taagan yahay waa tukanayaae maydka muxuu ku leeyahay salaadda ducadii iyo shafeecadii iyo ergadii meydka in la garanayo wey waxa u yaraad dhihi karto allahuma kfir lahu waramu weyaan allahuma kfir lahu warxamu ilaahu u dambi dhaafo u naxariiso allahuma kfir lahu waabithu bilqowli haabit inta haddii laiskugu celceliya xataa wax weyn wey allahuma kfir lahu waabithu bilqowli haabit laakiin dad waaweyn oo iska taagan oo soddon sano intaa uu tukanayo laga yaaba inayna garaynayn meydka muxuu leeyahay meydka muxuu leeyahay maxaa la kale leeyahay waa cilmi salaaddii warkii la tukanayo inta badan waa la bartay waxyaalo badan baa iskaga jirjiraaneen in faatixada la akhrin in la rukuuci la sujuudi waxa la akhrin laakiin janaazada waxaa dhici karta in badan oo muslimiinta ka mida inay ka gaabiyaan inay ka gaabiyaan oo sida faatixada salliga nabiga calayh salaam intaasoo dhan waa muqadimaad ducadaasoo soo socday arar u tahay duco kasta oo la duceeyana ama meyd ha u ducee ama adiga duceysee waxaa ka horaysa ilaahay xamdigiisii iyo salliga nabiga inaad ka horraysiisaan la rabaa sala allah aleh wasalam marka faatixadii oo alxamdu lilahi ka bilaabatay oo ilaahay fanihiisi iyo ammaantiisi iyo sifaadkiisii la akhriyey iyo ducadii iyo salligii nabiga calayh salaam kadib waxaa bilaabani meydka ducadiis maqsuudka laleeyahay ujeeddadana waa ducadaas wey marka inaan laga gaabinin wey arrintaa iyadoo la fahmo <clears throat> dadkana ay bartaanoo la baro boqol qof oo muslimiina kulluhum yashfacuuna lahu shafeeci ilaa haddii lacdo shuficuu lahu shuficuu fiihi waa laga shafeeca aqbalaya shafaacadooda waa la aqbali ah, xadiidka waxaan ka fahmaynaa fadlu tawxiidi waikhlaas alcibaadati lilahi subxana wa tacaala tawxiidka fadliga uu leeyahay iyo cibaadada ilaahay loo khaalis fadliga ay leedahay dadkaas shafeecadooda ilaahay wuxuu ku aqbalay waa muwaxidiin shirki iyo xumaan oo dhan iska ilaaliya wey oo muxuuaha saliimu sariira walcaqiida caqiidadooda ay saxiix tahay oo saliim tahay oo caafimaad ay qabta wey oo ilahay keliya ku xidhan oo aaminsan wey axadka wax la weydiinaya meydka wax u tari kara waa allah keligiis dur iyo nafciba ilaahay unbaa iska leh marka tawxiidka qofka uu aaminsan yahay ee uu rumaysan yahay ayaa ducadiisii lagu aqbali oo shafaacadiisi lagu yeeli oo uu noqon qof ikhyaara warkiisa la qaaday oo la aqbali shafaacadiisa ergadiisa yaa la aqbalaa ikhyaarta ergadooda la aqbalaa <clears throat> siuu qofka ikhyaar u noqdo waa inuu yahay muwaxid ilaahay rumaysan caqiidadiisuna ay fiican tahay qaala faxadatu bihi shucayb baan u sheegay bn xabxaab faqaala xadaanii bihi anas bnu malik can nabiy sala allah alay slam buu iga warramay salaam ah, bin abimudiic wey waxa qaa'ilka qaala salaam bin abi mudiic ba wuxuu yidhi ninkaas salaam la yihahdo ayuub ka warinayo yaa wuxuu leeyahay faxadatu bihi xadiidkan shucayb binu xabxaab baan yaan u sheegay faqaala wuxuu xadaanii bihi anas binu maalik baa ii warramay can inabiyi sala allah aleyh wasalam ah, marka bisanadin caali hadday hadduu ka wariyo ayuub iyo abiqilaaba iyo cabdullaahi binu yaziid intaas hadda toos anas binu maalik iyo isaga waxaa udhexeeya shucayb sanadka caali weeyaan sanadka qaybta dambe baabu man salla calayhi arbacuuna shafiicuu afartan qofkii ku tukadaana waa laga shafeeca aqbali waa tiro waxaa soo aroortay afartan boqol saddex saf saddexda saf xataa afartan hadday ka yar yihiin dadku toban qof weeye ama wuxuu ahaa sagaal qof weeye saddex iyo saddex iyo saddex saddex saf iyadana waa soo aroortay xadaana haaruun bn macruuf whaaruun bn saciid alayli wاlwaliid bn shujaac اsakuni qala wliid xadaanii wqala aakharani xadaana ibn wahbin akhbarani abu sakhr can shariik bn cabd lahi bn abi namir can kuray mawla bni cabaas can cabd lahi bn cabaas radi allahu canhuma anahu maata waxaa dhintay aniy anahu shaniye maata waxaa dhintay ibnu wiil lahu ibnu cabaas uu dhalay cabdullaahi biqudayd meeshaa qudayd la yidhaahdo oo makiya madiine u udhexaysa aw bicusfaana cusfaan oo makiya madiine u dhexayso ilaahay hadda waxaad arkaysaa boorar ay ku qoran yihiin qudayd iyo cusfaan markaad makiya madiine dhexdooda marayso waa meel makiya madiine udhexaysa halkaas ku dhintay wiil cabdullaahi dhalay faqaala wuxuu yidhi cabdullaahi yaa kurayb kuraybow undur fiiri ma jtamaca lahu wixii u soo aruuray oo minanaasi dada bal fiiri dadka janaasada ku tukanaya intay dhan yihiin isoo fiiri ibnu cabaas markii dambe waa indha beeray qaala fakharajtu waan baxay faidaa naasun qad ijtamacuu lah ama meel buu ku jiraa ijtamacuu lahu dad badan baa sooxoogo dad baa soo aruuray fa akhbartu waan u sheeg waxaa ini dad baa soo aruuray fa qaala wuxuu yidhi taquulu ma kula tahay oo ma isleedahay hum arbacuun afartan bay gaarayaan ma isleedahay qaala marka maydka bixiya geeya meeshii lagu tukanayay fa innii samictu rasuula allah nabiga alay slam baan maqlo yaquulu leh maa min rajulin min ma jira muslimin muslimoo yamuutu dhiman fayaquumu calaa janaasati ay ku tukanayaan arbacuuna afartan rajulanin laa yushrikuuna billahi shayan ilahay waxba la wadaajirayn oo muwaxidiin muslimiin oo ilaahay rumaysana ilaa hadday dhacdo shafacahum ullah ilaahay waa ka shafeeca aqbalaa fiihi ninka asagaa ducadiisa ay u duceeyeen ilaahay waa ka aqbalaa ergada iyo shafeecada wfii riwaayat ibn macruuf can shariik bn abi namir can kunayb can ibn cabaas wallah aclam bilahi towfiq sala allah wslm ala nabiyina mxamed